بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة waxaynu u ballansanayn galabta darsigii naga dhammaaday ee sifatu salaati الnebiy sal ly slam khaatimadiisii intii uu socday asile imaaday oo soo dhacay oo aan wakhti u weynay inaan maanta insha allahu tacaala sheekhaan weydiina ayaan u ballansanayn sidii aan horeba idiingu sheegay insha allahu tacaala su way isdhex oo kuwo darsiga ku saabsan iyo kuwa ka baxsanba way isu marka sidii tartiibkii ay ku imaadeen un baynu insha allahu tacaala ku wadi doonaa maanta waa sagaal iyo bishii rabadaan sidaa insha allahu tacaala intii aan cashirka ah wadno ama su aan wadno wixii su ku saabsan sakaatulfitriga iyo wixii lamidka sakaatulfitriga iyo khaatimada rabadaanka oo ay fasaxan ama qoraal ku soo qora ama si shafeewiya sheekha u weydiiya insha allahu tacaala marka kaan casharkaan ayay su-aalahaasi bilaabi doonaan inta ka horeysa su darsiga ayaynu wadaynaa insha allahu tacaala marka hore sheekh ayaan kusoo dhaweynaa insha allahu tacaala inuu inoo furfuro insha allahu tacala jaza allah khayr fadiila sheekh mashkuur insha allah <clears throat> bismi illaah <clears throat> wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd eh, ilaahay baa subxaanah wa tacaala mahad iska leh ina gaadhsiiyey gebagabadii bishii ramadaan ee barakaysnayd nin walbana ilaahay subxaanah wa tacaala camalkii wanaagsanaa ee uu soo waday allaha ka aqbalo dembigiisana allaha ku dhaafo ninkii gaabis ahaa ilaahay subxaanah wa tacaala ha kabo ninkii dheeraynayana ilaahay subxaanah wa tacaala hau kordhiyo su-aalihii ka dhimana marka su-aalihii hore jawaabtoodii maalinkai horena ay munaasaba idin la raaciyo farsamo uun isdaba martane ay u dib dhacday waynu maanta dhammaystirana wixii aynu ka gaadhna insha allahu tacaala marka fadhigeennu waa intaa idinkuna waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu jazaak allahu khayr khayr aljaza su-aasha ugu horeysa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay axaadiista odhanaysa ama xadiiska odhanaya yuusan midkiin imaam u noqonin yuusan midkiin imaam noqonin gadaashay isagoo fadhiya bayhaqi iyo cabdirasaaq fi lmusanaf ayaa xadiiskaa soo saaray xadiiskaasi sheekh ma sugan yahay haddii uu sugan yahay soo kama hor imanayo xadiiska tilmaamaya uu nebigu leeyahy sal l slam imaamku haddii uu fadhi ku tukado fadhi ku tukada dhammaantiin bismi illaah axaadiida odhanaysa imaamku hadduu fadhi ku tukado fadhiha lagu tukado waa axaadiis badan oo saxiixaynka iyo sunanka iyo masaaniiddaba ku timaada xadiidka saa'ilkuu ishaaraya bahaqi iyo khayrkii ay sheegeenna dacfibaa ku jira mar haddii midna uu daciif yahay kuwana ay sugan yihiin iskama hor yimaadaan xadiid sugnayn iyo xadiid sugan marka looma baahna in la jamciyo iyo in la kala rajaxa midnaba xadiidka bayhaqi iyo daaraqudni iyo ay sheegeen xadiid sugan ma aha axaadiidta tilmaamaysa in imaamku hadduu fadhi ku tukado fadhi lagula tukadaana sugan axaadiidtaas wadaadaha aan ku dhaqmin waxay unku bushiyeen ama ka hor keeneen geeridii suubanaha sala allahu calayh waali wasalam markuu geeriyoonayay salaada dhowra uu tukaday oo muslimiinta uu la tukaday iyo qaybo uu tujiyeyba fadhi buu ku tukaday marka falkaa nabigu uu sameeyey iyo amarkiisii qowlka ahaa seebaa loogu dhaqmay oo laisugu keeni bay wadaaddu isku maandhaafeen mooyeene xadiidka bayhaqi asagu uu sheegay ee leh gadaashay midkiinuusan fadhi ku tukanin ka asagu ma sugno wallahu aclam jasaak allahu khayr khayr aljaza sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay waa gabar dabcan sheekh waxaa jirta gabar aan walaalo waxay u tagtay naag saaxirada markaas waxa ay samaynaysana waxa ay la socotaa inaysan u bannaanayn inay saaxiradda u tagto markii lagu dhaho ama looga nasteexeeyey iska daana waxa ay leedahay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa waa uu cafiyaa oo waa qafuururaxiim marka sheekh qof noocaas oo kale ah guri ma kula noolaan karaa maadaama ay sixirka iyo waxaa lamidka ay aaminsan tahay <clears throat> midda koowaad ee ku saabsan su-aasha jawaabteedu waa laba dhinac midda koowaad oo ah dadka ilaahay caasiyey ama qaraabada ah ama uun xigto ah ama uun soomaali kaliya muslimiin kale ah in la gooyo oo laga fogaado ma mise maya jawaabtu waxaa weeye marna waa waajib marna maya haddii wax maslaxa ay ku jirto ood u aragto ruuxii haddaad goysood ka fogaato inuu xumaanti ka waantoomi oo wixii uu ka fogaan ama uu yarayn ama calaa aqali taqdiir uu kaala xishoonoo uu qarsan haddii aad u aragto goyntaadu iyo ka fogaanshahaadu inay wax tarayso waad ka fogaan inay waajibto waa laga yaabaa inay markaa fiicnaatona waa laga yaabaa haddaysan wax maslaxa ah ku jirin oo inuu ruuxii ka sii daraami mooye inuusan ka raynayninba oy dantuba ku jirto inaad la joogto ood waaniso ood celceliso oo ilaahay ka cabso aad tidhaahda ay roon tahay in laga fogaada ma aha in lala joogaa wanaagsan taa waa asal guud oo ku saabsan dadka macaasida iyo fisqiga ku dhex jira goyntooda iyo xidhiidhintooda asalkeedu waa middaas masalo go'an oo bir lagu goynhaya ma ahee kolba waxaa la fiirin sidee bay dantu ku jirtaa siday dantu ku jirtay bayna labadeennu isku maandhaafi karaa anoo la dhashay ninkan hadda aad sheegaysaa caasiga ama gabadha caasiyadda ah ee sixirka samaynaysa ama u tegaysa iyo adigoo la dhashay baan labadeennuba isku maandhaafi karaa ma in la gooyay dantu ku jirtaa mise in aan xadhiggeeda la sii dayn oo la celceliyo oo la waaniyo oo la qaqabto taasi marka waa asal guud oy culummadu ka hadlaan oo u yaqaanaan hajar ahli اlbidac aw ahli اlfisq wاlmacaasi qaybta koobaad ee labaadee ku saabsan ee haweenayda sixirka samaynaysa a'immada maalikiyada iyo xanaabilada iyo xanafiyadu akaru ahlicilmi aan dhehe culummada muslimiinta badankood waxay qabaan sixirka in lagu gaaloobayo haddaad samayso iyo haddaad dadki barto iyo haddii adoo aaminsan laguu sameeyo intuba inuu gaalnimo yahay oo shareecada lagaga bixi oo ruuxa san musliman bay a'immada badankood qabaan waana sida ay xanafiyadu iyo maalikiyadu iyo xanaabiladu qabaan jamaaca min asalaf ayaa ka horraysan ay ku tageen waana sida daahirka kitaabka ilaahay ku sugan ee laga fahmaayo wmaa yucallimaani bihi min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur waxaa ka horraysay watabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki wma kafara sulaymaan walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixr sulaymaan ma gaaloobin laakiin shayaadiinta ayaa aadamaha bari jirtay sixirka idan wixii sulaymaan laga aanfiyey ee kufriga ahaa waxaa lagu fasiray ummadoo sixir la baro ummadoo sixir la barana inuu kufri yahay baa halkaa laga fahmay shayga baridiisu ay gaalnimo tahay isaga qudhigiisa gaalnimo ah isagao qudhigiisa ayaa gaalnimo ah ayb fi suurati yunis asixrun hada walaa yuflixu saaxiruun fii suurati taaha inamaa sanacuu kaydu saaxirin walaa yuflixu saaxiru xayu ataa nafyigaa ruuxa laga anfiyey inuusan gebi ahaanba guulaysanaynin oon liibaanaynin waa nakira fii siyaaqi annafyi ficilka manfiga ah nakira buu la mid yahay cinda ahli اusuul idan gebi ahaanba haddii liibaanta dhan walba lagu dido lagaa takooro taa macnaheedu waxaa weeye inaadan muslim ahayn daahirka nusuusta axaadiidta qur-aanku waxay tilmaamayaan ra'yiga culummada badankood ay qabaan a'immatu shaaficiya waxay qabaan inuu yahay macsiya iyo fisqi iyo kabiira min alkabaa'ir ee gaalnimo uusan ahayn allaahumma in waxa aad samaynayso marka la fiiriyo nuxurkiisu uu gaalnimo yahay mooyeen haddaad shayaadiin baryayso oo shaydaan wax u gowracayso sida qolyaha mingiska tumo oo kale iyo mxua baalka saarka la odhan jiray iyo waxaa weeye taasi iyadoo gaalnimay keeni laakiin ka sixir ahaan cinda shaaficiya gaalnimo ma aha masale noocaasa ah oo saa layskugu haya weeye marka saa'ilka waxaan odhan lahaa gabadha walaasha awaani wax u sheeg shaygaasi sixirka khatarta u leeyahay diinteenna iyo sharcigeenna u caddee in laysku haya muslim baa tahay gaal baa muslim faasiq ah oo iimaankiisu dhaawacan yahay iyo mid mooradayba ka baxay inaad tahay baa laysku hayaa intii loo sheegoo lawaaniyo eh, ha loo caddeeyo haddii loo arko goynteedu iyo ka fogaanshaheedu inuu maslaxo yahayna ha la gooyo guriga ha looga tago qurub xaaraana waxeeda laga dhigo waxba yaan lala cunin yaan la agmarin yaan la salaamin ha laga fogaado si ruux fadara ah oo la karantiilahay ha loo karantiilo waa haddii dan loo arko wey haddii laakiin ayba ka sii darayso baashay inanaha afuur raxiim bay ku haysa ee odhanays waba ii bannaan tahayba waxaad sheegteenna waxbaba kama jiraan yaan laga fogaanin oo ha la waaniyo intay danqanayso wallahu aclam jaak allahu khayr khayr aljaza saa'ilkana wuxuu leeyahay sheekh waa su-aal aad moodidinay saddex su-aalood isu dhex taallo wuxuu leeyahay saa'ilkan sheekh muxuu yahay xukunka qofka qaada sutro meel ay taallo yani qof sudro dhigtay ninkii ka hor qaada sudradiisa kadibna mara meeshii ay sudradu ay taallay cidhiidhiga daraaddiis haddiise qofka tukanaya sudrada u taalla aan qof kale alaab u marsiiyo isaga iyo sudrada dhexdiisa ma dhib ayay leedahay kabahase sudro miyaan ka dhigan karaa bismi illaah su-aasha qaybta hore ku saabsan ruux musalli oo tukanaya sutura uu dhigtay ma qaadi karaa jawaabteedu waa maya xaq omal inaad qaado ruux muslimaa dhigtay isagaa iskale ilaa uu salaadiisaa dhammaysto uu ka baxo ma agmari kartid xaqna omaled inaad qaaddo inta yartee uu salaada dhammaynhayo salaad wax lagu jiraa u badan waa dhowr daqiiqo weeye afar daqiiqo saddex daqiiqo iska taagnow sug ha ka taabanin arrinta ayadaa jawaabteedu waa sida ee qaybta dambe ku saabsan ruuxuu sutro dhigtay ruux kale alaabtii asaga ma marin karaa macnaheeda ma fahmin su-aasha anugu hadday tahay sutradii ruuxii intii ka dhexaysa ma dhex mari karaa taasi ma banaano oo waa shay aan la ogolayn tahay sutradii ay u taalla intaan alaab qaado gacanta ma fidin karaa ruux kaloo dhanka kala jooga ma u laaci karaa dhib ma laha dhib ma laha muruur baa la diiday adoo socdo inaad goyso ayaa la diiday hadday tahay adoo dhankan jooga iyo asagoo dhanka kala fadhi inaad la laacdo oo alaabtu saa ku qaata dhib ma laha haday laakiin marid tahay alaab la mariyo iyo oo adoo wada aad marto iyo hadduu khayr maraba lama ogolo ruuxa iyo sutradiisa gabaadkiisa in la kala dhex maro taasna waa xaaraan waana kabiira min alkabaa'ir wallahu aclam kabaha sutra ma laga dhigan karaa waa arin aad u dhib badan wax nas oo diidaya anugu ma arag kabaha in sutra laga dhigto wax na soo diidaya ma arag kutubulfiqi markaad maraysaan iyo axaadiista aad maraysaan wax odhanaya kabaha yaan hortaada la dhigin iyo ha la dhiga midna ma ay jirto nusuustu waxay tiri kabaha ama qabow ku tuko ama dhankaada bidix iska dhig dhanka bidix dhigo haddaysan noqonaynin walaalka midigtiisi hadday walaalkaa midigtiisa noqonayso ruuxii garab taagnaa ay midigtiisa noqonayso suban wuxuu lugahaada gontahaada hoostooda dhigo intaa waxaa laga fahmay hortaada lama dhigan karo hadduu nabiguu leeyahay bidixdaada dhigo ama ku tuko haddaydan bidixdaada dhigaynin ama aadan ku tukanaynin intaad tiibto gundahaada iyo lugahaada hoostooda dhigo waxaa laga fahmay fuqada qaarkood ka fahmeen hortaada lama dhigi karo haddii hortaa lama dhigi karo ay noqotona sudro lagama dhigan karo waxaa kaloo xoojinaya nebi maxamed iyo saxaabadiisa oo lama hayo kabaha sutra ka dhigtay iyagoo kaba lahaa oo kaba qabay ul iyo waran iyo eebe iyo heerye iyo rara awr iyo waxaas qobtal iyo ay keensadaan iyo cara iyo tuuraan iyo dhagax loqotonsho iyo howlahaasay raadin jireen kabahu hadday sura noqon karaan oo la dhigan karo kabaha ka dhib yaraa in la qotonsado inaha la isku dardaro wadaaddaa diidan haddii laakiin aday tiraadaw nas cad baan kaa rabaa luuqluuq kaama rabee nas cad baan kaa rabaa odhanaya kabaha sura waa laga dhigan karaa iyo lagama dhigan karo anugu ma hayo mana arag wallaahu aclam <clears throat> jasaak allahu khayr khayr aljaza saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh maalin dhoweyto waxaad tilmaantay ama aad sheegtay in la ixtiraamo culummada adiguna culimmada salafiya aljadiid iyo ictisaamka waa aada jarxisaa sheekh arrintaa bal ka waran tan su-aal waa fadhi ku dir ra'yadu bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin waxay carabta ku mahmaadaa kullu fataatin biabiha mucjaba gabadh walba aabbaheed baa la cajab qaba oo ragga ugu qiimo badan aabbaheed hadduu afgarooc yahay hadduu fula yahay hadduu yahay midgaan dhaqan xunon akhlaaq lahayn hadduu diric gobeeda yahay aabbaheed baa rag ugu fiican gabadh walba aabbaheed baa deeqa ninrageedku waa asaga soomaali asagaa ka dhaqaaqa isagaa u geesisan isagaa u halyaysan marka kullu fataatin biabiha mucjaba soomaali waxay tidhahdaa isuabe aan loo qabin baa badan isuabe aan loo qabinna waa badan yahay marka waxaa weeye culummada in la ixtiraamo waa waajib diineed ilaahay in loogu dhawaado ixtiraamkooda qadarintooda ka warqabkooda wax ka barshadooda in la qadariyo waa diinteenna qadarinteedii wadaadka shakhsi ahaan oo fulaan xasan ama cabdulaahi ama geedda ama maxamed ama cali ooma xurmaynayne waxaan xurmaynaynaa oon u qadarinayna wuxuu xambaarsan yahay diinteenna inuu naga yaqaan allah inuu inooga dhow yahay hadduusan nooga dhowayn xataa inuu naga yaqaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu wana agtiisa waxna dheer yahay qadarintiisu marka waxaanu ku qadarinaynaa shareecadanna iyo diinteenna cidda noo haya wey ummad walbana dadkooda diinta u haya waa ixtiraamaan shareecadannu marka way ixtiraamta ninka caalimka ah intuu toosan yahay cilmigiisa uu ku dhaqmaayo taasi waa asal aan muran lahaynoo aniga xasaana inaan ka hadlo culummada ixtiraamkeeda iyo qadarinteedu weligeyna waa ka hadli jiray haddana waan ka hadlay xaqna waa u leeha wax laysla ogyahayoo macruuf ana waa ka hadlo wanaagsan wanaag baan ku faray ee xumo kuma farin warkusoo sidaa ma aha waxaa kuu yimid wadaaddaha adugu aad sheegtay een anugu ka hadleen weeraro ma wax anugu aanu horreeyooo bilaabaybaa mise waa hawl wadaadda dhaqan u ahayd odaygii baashu ay ka fakatay wuxuu idhi waa dhaqan rageed buu idhi waa caado rageed ceebe ma aha marka waa caado culummo ama talabatulcilmi ninka culummada inxiraafa ama leexda ama diinti baal maray in la baraarujiyo la yidhaahdo wuu khaldan yahay culummona ma aha waa caalim aafaysan ka leexda warree war iska jira diinteenni dhaqankeedii iyo nolosheedii baa ku jirta wadaadkii inxiraafay in inxiraafkiisa la caddeeyo oo baalmaridda diinta uu baalmaray la qeexo oo ummadda looga digo ayadoon shakhsiyan asaga loo weeraraynin oo la rabo ummaddu inay badbaado waa diinteenna qayb ka mid ah qodobka anugu aan la imidna ayadna waa gar waxaa kuu yimid wadaaddahaas aad sheegtay ma mudan yihiin inaan sidaan oga hadlay iyo si ka daranba looga hadlo aniga sidaan aaminsanay haa waa mudan yihiin inay mudan yihiinna marar badan baan ka hadlay waxay ku mudnaayeenna waan caddeeyey ee wadaadow dhibka ku haysta waxaa weeye saa'ilkan ka hadlahayaah markuu culummo la sheego odaygaadunbaa la soo boodi dhibkaasaa ku haysta kuwa aad sheegayso masaajidooda culummada tabliiqa oomay ogolo wadaadaha tabliiqa ee baxe ee khuruuj fii sabilla u baxe ee khayrka badan ee cibaadada badan ee ee akhlaaqda badan ee taqaanaan ee soomaali hadda qaatayba barigii asian laba wareegay mar dhowna aan u malayn isliin inay ka qabsan doonaan way la dagaalamaanoo culamo uma yaqaanaan ku aad sheegayso way ixtiraamaan mana qadariyaan marka wadaadahada wixii qiil u noqday inay tabliiq weerarano ay ka hadlaan masaajidana ay ka fiijiyaan culimmada soomaaliyeedna ay ka saaraan kuwa islaanna ay ka saaraan wixii qiil ay ka dhigteen wadaadahaadu yaa anigana qiil ii ah inaan ku wada darka kala baxo su-aasha waxaan u malay inay iska caddahay dhan kale haddii loo dhigo masaa'ib taadka la yidhahdaa dhankaa inaga jira mid midaa inaga dheerana xaq balaaza la yidhaahdo aadaan dheerna waa inoo dhow yahay mid tuu alafka jiro oo soomaali duqyadeeda iskugu tageenna wuuba jiraa intaasoo wadaad oo meeshaa joogta wadaadaha aad sheegtay jadiidiye ictisaam aad sheegtay oo mara yaqaanaan culamaa usume bal culamaa mushrikiin bay u yaqaanaan idan kuwaasi waxaad ooga saarteen idinku culamanimadkii ixtiraam darana aad oga dhaqantaan bal mooradaba aad ooga saartaan in badanoo ka mid ah yaan aniguna kuwaada ka ursaday cudurku waa cudurkii waxaana asal ah in labada shay ee isku calaamada ku taalla isku xukm la siiyo labada nin ee isku boogtaa in isku dawo la siiyo soo sidaa ma aha dawadii aad idinku ku rideen qolyaha qaadiriyada iyo suufiyada iyo saalixiyada yaan anuguna wadaadahaas iiga muuqday oon dawadii baan siiyey kiniinkii un baan siiyey waxaa kuu yimid aw wadaadihii islaax akhwaanulmuslimiinka aw wadaadahoodii idiin yaqaanay idinkoo dhan wahaabiyadiinna ama nimankiinan salafiyada sheegtay qaada jihaadiyiin iyo salafiya cilmiya iyo qonyor socod iyo xagjir iyo qaybiya kulligiid idinku wada socdo waxay idiin yaqaanaa niman wareersan oo fiqul fiqulwaaqic aan lahayn oo sadxiyiin ah oo jaamidiin ah, oo xarfiyiinah oo nasiyiin ah oon labadigaa kale celin karin adduunka qaabku iskugu dhacaya u shumayan aan fahmi karin ummaddana intay qiimeeyaan mustaqbalkeeda aan adurusi karin xaalada taagan aan qiimayn karin wax la soo dhaafay aan duruus iyo fiqyaad kala bixi karin niman wareersan oo burladuula idiin arkaan culammada idima yaqaanaan idinkuna waxaad u taqaanaan moryaan diimeed oo ibaaxiyiin ah oo aan diin shuqul ku lahayn oo diinta ku maxaabsada oo dhexda dhuuqsada oo gadhka xiira oo gabdhaha salaama oo heesoo neekiya oo malaaxido diinlabayaal ah oo idinkii dinaahinhayay barkiinna kutub ay ka qoreen marka waxaa weeye wadaadow laba mid yeel saa'ilkan ka hadlaaya nin walbo culummo sheegta mid xaarka cunana allaha ka dhigay aan ixtiraamno aysan ka ahayn nin walba kiisa ha wateoo kaada maka lacantuuge laqayna iska dulqaado waad i fahanteen baanu balay ma waxaa la garaalay taqaanaa gar allay taqaana marka su-aashaasi waxaan u malaynhayaa iska fuduusha ahayd intaasi ku filan waxaa intaa dheer culummada muslimiintu waxay ka hadleen culummadu waa laba qaybood mid in la ixtiraamo qayb in la ixtiraamo la qadariyo alla lagu dhowaadaa waa min fadaa'il acmaal wa min alqurba ila allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baa kaaga raalli noqon xidhiidhintiisa u dhowaashihiisa ka warqabkiisa waad ku badbaadi midna in la gooyo oo laga fogaado oo laga cararo oo weliba lala halgamo lala jahaado ayaa ka fadli badan bay dhaheen jihaadka qutaacu turuqa mooryaanta xoolaha dhacda ee gabdhaha furata ee dhegadhegaha goosata ee ninka diidana dila kuwaa la dagaalankooda wadaaddaha noocaasa la dagaalankooda ka fadli badan bay yidhaahdeen in la xaqiro oo la quursado oo la daraabo oo dacdarre iyo dhaqan xumo lagula dhaqmo ilaahay baa loogu dhowaadaabay dheheen culimmadii ba sidaa caddaynaysa waxay wahaabiyeen la timid mia culimmadaa sharxaya maalikiyadii shaaficiyadii xanaabiladii maalixanafiyadii kulli waa sharxaayaan aduu marka wadaadkaada inuu khaanadii ixtiraamka ku jira inuu tii la quudhsan jiray ku jiro soo kala caddee hadduu adugu kuu fiican yahay annagu waa nala balaysan yahay markuu nala balaysan yahna waan ka degaynaa warkoo kooban waa intaa su-aashii faduusha inta aan ku daayo waa iska ramadaane xilli kaana inaan ku faagtaa laga yaabaa wallahu aclam awow maxaad tiri fadlan intaan tan dhammaynayna maxaad u sugi weye dadka islaamka iyo saaxiibiinta ayaa ka isugi salaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum asalaam waraxmatullah barakaatu adoonka muslim oo gaalaa diray muslimkii baa dad soo afaashay waa qaayini nebi maxamed baa loo ogola waa ka dad gaalaada dirin jiro magaalaa oo ka horyeemin oo dad qabsaday oo addoonsaday diintu markay timi diintu mau shaqeynayso ninkaasuma addoonkiisii yahay waa ogolaatay waa laba gaal tii muslimka ahay maaha waa marka saddexaad haddii ninkuu islaamo isagoo nin gaar adoon ah mumin sida bilaal oo kale shareecadu ma ku xukumaysa addoonkiisi baa kay mayle saddex weligay maaga nin jilee ah oo addoona ragka jareerkaa maxaa ku qasbay bismillaah bismillaah awowe adaa waxaad lahayd su-aalaha fadhi ku-dararka ee faduusha wadaadka laga daayo adigii baana sii wada marka waguwaa raggii o dhan wada qoslahaya marka haddaaysan faduul ahayn maxaasaa loogu qoslay bismi illaah ilaahay sida khayrkana waafajiyo qadiyadda ku saabsan cubuudiyada ama riqiga shareecadeennu go-aan bay ka leedahay go diin iyo sharci uu ka qadan lahaa bayna ka qaadatay markaannu uun soo khulaasayna waxaa weeye ruux bini aadana oo mukallafa oo baaliqa ma la addoonsan karaa baad la soo istay ku bannaanaatay ama ay ku dhacday in la addoonsado su-aashaada saasay ahayd kadib baad yar faahfaahaysa adiga guray iyo xasaankan hadlahaya iyo raggiinna fadhiyoo dhanba waxaad ogashihiin ilaahay khalquu abuuray oo geel ah oo lo oo duunyo ah oo ah, saddexda meesiah iyo ka badanba inaan dhaqanno oon saan doonna ka yeelno xaggana aan ku andacoonno ilaahay baan noo banneeyey ritigii quruxsanaa ee carruurta kuugu dhaaminhayay ee geela kuu riminhayay ee lagu guurahayey ee la gaadiidsanhayey ee reexu walaalkee go'moon loo gaadiidcelinhayey ee qiimaha badnaa maalin bay soo weligo birtaad bayda ku goyn hilibkiisana waad karsan oo lagu kala tagahaya ilaahay baad ii baneeyey baad leedahay nafta asaga ka baxdae ka dareertay iyo teennu way siman tahay soo laba ruux ma ah ilahay baa wada abuuray inaan inagu dheefsanno ayaa ayaa loo abuuray adugu waxaa lagu abuuray aadamaha iyo insiga iyo jinka iyo malaa'igta waxaa loo abuuray allihii khaaliqii abuuray ee rabbulcaalamiin ah ee subxaanqaadir ah inay caabudaan ka amar qaataan isaga isu dhiibaan u hoggaansamaan cid kalena aysan u hoggaansamin xikmada iyo falsafada qadiyadda riqiga ku jirta waxaa weeye addoonku marba hadduu ogolaado inuu ilaahay khayrkii addoon u noqdo oo sanam inuu isujuudo ogolaado inuu macatab dhunkado ogolaado oo inuu awliye ahlu qaabuur wax u gowrac una diiqo ku dawaafo qubuurtoodii oo awliye alla adeeg u yidhahdo u ogolaado oo ciise iyo hooyadiibaa ilaah uu caabudi ogolaado oo laati iyo cusa oo ku dulmeeraysto asagoo caaqila oo baaliqa oo ilaahay karaameeyo bini'aadama uu ogolaado in makhluuq kale iyo addoon kale uu addoon u noqdo waxay leeyihiin culummadaannadu waxaa ka mudan midkaa asagee ogolaaday in ilaahay khayrkuu addoon u noqdo ogolaaday in muslimiinta dhabtee alla ah caabudahay ilaahay keligii ku xidhan ay addoonsadaan oo beeraha ku fashaan ila asagaaba isbahadilay waxaa la yidhi ceesaan walba ama lax walba shilalkay isdhigtu shabeelku ku cunaa adugu markaad ogolaatay inaad ilaahay khayrkii addoon u noqoto oo dhagax iyo carro caabuddo ood jeed muxuu ahaayo qoda ku dul wareegaysato ood isbahdishay oo karaamadaadii aad jebisay waad kufjabtay kufjabid awow ah ma taqaanaa gabdhaha royal faamilka ka dhashay oo soomaaliyeed bay waagor wadaaduhu odhan jireen hadday guursan hayaan dadkii nasab dhimanka la odhan jiray ama midgaha la odhan jiray ama dhibaanka la odhan jiray way guursan kartaa laakiin waa inay tidhaahdo kufkayga waa jabay bimacnaa darajadii aan laha waan iska qaaday kornayl iyo janaal buuxaan ahay garaatihii baan iska daadiyey saan oo la simo ninkan hadda aad sheegaysaan eed leedihiin waa nabsadhiban marka adaa kufkaadii qiimahaadii jabiyey xasaanadii aad lahayd baad ku ciyaartay makhluuq iyo addoon adoo kale ayaad u ogolaatay inaad u sujuuddood addoon u noqoto marka waxaa ka wanaagsan addoommaha rabbiga ku xidhan keligii caabudahaya ee mashquulsane halgan ku mashquulsane cibaada ku mashquulsane muxuu ahay wax walba ka mashquulsan inaad caawisood addoon noqoto carruurtan u ciyaarsiiso beerahana u fasho biyahana u dhaamiso warkaa waad fahantaan u malayn falsafada diineed ee raqiga halkaasay ku salaysantahay taasi waa qodob meesha yaallo bannaanka yaalloon muran aan lahayn wey su-aasha labaad ee ku saabsan addoon muslim ah laba gaaloo is addoonsan jirtay midkood hadduu islaamo kii kale inuu sii haysta isagoo gaala ma bannaan tahay ma bannaano shareecadeen waagii hore haa laakiin eh, muxuu ahaay yowma fatxi makka iyo sulculxudaybiya markay socotayba addoommihii ka soo baxsaday saydiyaashooshii gaalada ahaa ee nabiga u yimid markay intay quraysh timid ay yidhahdeen nebi allow nimankan shaqadii iyo biyodhaamintii iyo eh, awrtay rarahayeen iyo xoolahay raacahayeen iyo raashinkarintii bay ka soo carareene diindoon ma ahee addoommahannaga noo soo celi ay xataa saxaabada qaarkood ergadaa wax ka garteenay nabiga oo la yimaadeen sida cali iyo jamaaco kale nabig wuxuu laysa lilaahi shariik laysa lilaahi shariik way xoroobeen hum cutaqaau اllahi caza wajal ruuxa muslimkaa ah ee adoonkii addoonkii gaalka ah hadduu islaama asagoo gacan gaal ku jira oy laba gaal isla ahaayeen kana soo cararoo muslimiinta u yimaado sidaasuu ku xoroobaya waxay fuqaadu isku maandhaafeen ma tegidda ka soo tegay buu ku xoroobaya mise islaamku ku xoroobaya nin muslima oo ilaahay rumeeyey gaalnimana ka toobad keenay gaal ma sii haysan karo ama aynu dhahano inuu ka tagaa waajib ku ah oo muslimiinta aado saasuu xor ku yahay ama islaamku ku xoroobaya aynu dhahno qodobka saddexaad ee kuugu dambeeya wuxuu ahaa shareecadu hawshi saa ahayd maxay ka qabatay khulaasada warkaadu saasuu ahaa shareecadu addoommihii soo dhaqmahayey ee carabisa ay ku soo haysatay wuxuu dhiirogeliya in la xoreeyo qur-aanku intuu ka hadlay addoon in la xoreeyo ilaahay loogu dhowaado laa uqsim baa ogu yar falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba maxaa daba yaalla faku raqaba nabi allow qoor inaan xoreeyaa ligu leeya tan ma igaga asaxaysaa ictiqaa mu'mina ninka adoon xoreeya xubnihiisaa xubin xubin naarta lagaga xoraynaya addoon la haystay baad xoraysay wejigaada wejigiisiibaa naarta lagaga xoray ilaa asaga addoonnimo culays baad ka qaada aduna wejigaadaa naarta laga qaadaya xubin xubin baa loo dhigahaya ilaa xubinkaada taranka lagu furto oo lagu badbaadiyo kiisa taranka lagu badbaadiyo sidaa darteed inaad labka xoraysaa ka khayr badan inaad dumar ka xorayso ninkii laba laba xoreeya laba koorbu naar ka xoroobaya ninkii laba dumar xoreyn hal mar buu ku xorooba shareecadu way u tilaaba tukaysay way u xirma qaboojisay dhaqan saa'iday oo baahay oo lagu dhaqmay oo kumaankum soo socday buu ahaa shareecadu hal mar bir kuma goyn karin hal mar bir kuma goyn karine sidii loo baabi'in lahaa ee loo yarayn lahaa bay sharcigu dhiiro geliyey ummaddan oogu yeedhay addoonka muslimka adiga kula joogee gacan sharci ah kugu soo galayna inuu walaalkaa yahay waxaad cune wax ka siiso uu kula cuno waxaad xidhan uu kula xidho wuxuusan keri karin aan loo dirin sidii ilma muxuu ahaayey daa'ima ah oo la dalaandelinayo la tallaabo barahayo buu sharcigu addoommada u ilaaliye halkaa ariiq buuna ogol yahay wax lagu addoonsado addoon gaal ah oo asagu ilaahay ku kufriyey ilaahay khayrkiina adoon u noqday baa annagu addoonsanaynaa qaab kaleo intaan duullo ama aan dhaqaaqna aan ruux iskaga soo qabsanayno ma jiro haddii laakiin addooma ay gaala keensadeen sayladii suuqa aannu ka helno inaan gadanno waa noo bannaan tahay laakiin annagu ariiqaan wax ku mulkino waxaa weeye haddaan muslimiin nahay ee diinta loo tiirinayo ee laleeya nebi maxamed baa la yimid la odhan karo wixii ka horreeyey ee soo jiray ee nabigu uusan baabi'ininen burburin iga daa waxaa weeye in gaal ilaahay khayrkii addoon u noqday la adoonsado midaas wey taa inaad fahanteen baan u malaynayaa dhaqankii laakiin soo jiray nabigu inuu yareeyo oo uu muxuu ahay cidhiidhi ka dhigo oo uu toosiyo wixii khaldanaa ee badnaa iyo xadgudubkii la dagaalamo taasuu isku dayay taana way jirtaa xukumka marka in la inkiro oo diinta laga saara ma bannaano xukumu sharcigeennu ku xidhay jihaadka iyo axkaamtiisa in la diyaada ma jirna waa khata qaabka dadka qaarkii ugu tacaamulaanna waa waata shareecadu diiday ama qolyahantin adayga eed leedahay addoommaha maxaa ku xidhaya nimankan jareerta ah hawsha anugu ma aqaana waxa ku xidxidhay adaa lagu weydiin oo muxuu ahaayey saraakiishii wadankii soomaaliyana ahaa wadanka wax usoo bartay canshuurtaanadii dalka somaliya wax kusoo bartay marka waxaa dadkaas marka reer goleedka idinku u tunjilicsateen eed ummadda oga saarteen ee dadkaad ogala simi weydeen idinkaa laidin weydiin annagu waxaa weye idinkoo ummaddii kala saaray oo nimankaa gumaystay baan annagu soo kacanay oon soo hana qaadnay nimankan hadda yararka ee soomaaliya jooga ugu horraysayba dadka wax sima idinku inaad sintaan waa diideen afkana waxaad ka dhihi jirteen soomaali maxamed yaa tahay soomaali maxamed hore soco yaa tahay reer macallin baana qabta xidha waxaasoo iska sheeka barelay ah oon macno badan ku dhisnayn ood marna intaad kafanteen aad tiraadeen waxaa lagu soo tukan hayaa qabyaaladii oo shee maxamed macalin ad u kaxaysan kutubka aad tidhaahdee hawlahaasi iska sheekay ahayd iyadoo tii ka dara wakii xabaalaha laga soo qoftay nintynkii wixii ka dambeeyey ama wixii ka horreeyeyba lagu baaba'ay laakiin wadaaddaha la arkay marka iyagu ay meel yar gacanta ku dhigaan inay dadka ka dhigahayaan garba siman iyo shanla siman siduu nebigu u yidhi annaasu sawa ka asnaani اlmishti ama sawaasiya ka asnaani اlmishti aadamuhu waa siman yihiin sida shanladu ilkaheedu ay u siman yihiin shareecadu waa sida laa fadla licarabiyin calى cajamiyin ila bالtaqwى ina akramakum cinda اllahi atqaakum hadday sidaa tahay karaamadu diintay ku xidhan tahay dulaysigu lagu dulaysana lagu addoonsanna gaalnimada ay ku xidhan tahay warku waa intaa inta kale marka xalladayntii iyo cusbayntii aad ku dartayna ma sii dabageli karo intaasaan kaga hadhaya wallahu aclam baarak allah fiik ah. eh, eh, eh, jaak allahu khayr khayr jasa sheekh saailkan wuxuu leeyahay sheekhana ma jirtaa imaam alimaam ibnu jariir inuu soo guuriyey axaadiis sheegaysaay ashajaratu اlmalcuunati fi اlqur'an in ay yihiin ree bani umaya alimaam ibnu jariir abari wuu soo guuriya aaaartaas sida taariikhdiisa iyo kutubtiisa kale qaybo ka mid ah aaaar tilmaamaysa iyo axaadiis tilmaamaysa washajarata almalcuunata fi lqur'aan in looga jeedo reer bani umaya wuu soo guuriya hal xadiioo ka suganna ma jiraan dhammaanteed waa in kastoo sii kala darantaha dacfigeedu qaybay wadaado taxsiiniyana way jirtaa laakiin hal xadiis kama sugno wallahu aclam jaak allah khayr khayr aljaza sheekh saaiidkan wuxuu leeyahy waa gabadh baad moodaa waxay leedahay sheekh gabadha ma u bannaan tahay marka ay tukanayso inay codkeeda kor u qaaddo ama qur-aanka markay akhrinayso inay codka kor u qaaddo haddii ay keligee tahay salaadase in arkaanteeda loo qeybiyo mid gaaban iyo mid dheer sayd u aragtaa bismi illaah gabadha muslimaddaa intaan hadda xusuusto madhabka anaga shaaficiyadun baan hadda aad ka xusuustaaye gabadha muslimadda ah hadday keligee tahay oo meel cidla ay joogto salaadda ay tukanayso qur-aanka kor bay u qaadi kartaa hadday qur-aan akhrinaysana kor bay u qaadi kartaa hadday salaad tukanaysana kor bay u qaadi kartaa waa hadday keligee tahay hadday dumar basal la joogaan ama maxaarimteedii iyo wadaadkeedii iyo walaalkeedii iyo aabbaheedii iyo wiilkeedii iyo abtigeedii iyo adeerkeedii ay la joogaanna oy maxaarim la joogaan iyo dadkii aan gayaankeeda ahayn ay la joogaan ayadna kor bay u qaadi kartaa hadday keligeed tahay ama maxaarimteeda ay la joogto ama dumar muslimaada bese ay la joogto iyo wixii la halmaalo ama adgaalaba ha noqdeene saddexdaa xaalo qur-aanka kor bay u qaadi kartaa hadday laakiin rag ajaaniba ah la joogto inay qur-aanka siraysato ayaa wanaagsan codkeedaa lagu fidnoobi karaa ragga qaarkiibaa codkooda kaa dhexbixiya gabadh muxuu aha gashaanti oo cod quruxsan markay codka kor u qaado waxaa weeyaan ragga qaarkii motoorka halaabaya fariinkay goosanayaan gabadhaanna inay fidneeyaan waa laga yaabaa iyaduna ay fidnayso marka haddiiba li falaa takhdacna bilqowl fayadmaca aladii fii qalbii marad wa qulna qawlan macruufa waxaa weeyaan inay gabadhu waa xaaraan malihi codkan kor inay u qaada markaa waa xaaraan odhan maayo birna ku goyn mahayo laakiin inay gaabsatoy siraysataa fiican oy hoosu dhigto masalada ma ma'khadkeeduna waxay ku xidhmaysaa sawdka iyo codka haweenaydu ma cawraa mise cawra ma aha cawra ma aha loo badan yahay haddii fitna laga yaabina inuu xaaraan yahay inay koru qaadana waa mujmac cawra miyaa mise mayana waa khilaafiyo masalada qaybtoodan kuu sheegayna gabadhu codkay kor u qaadi haddii ajaanib ay la joogtona way siraysan wallaahu aclam qaybta kale raacdee ah arkaanta salaada in loo qaybiyo rukni dheer iyo rukni gaaban shaaficiyadu way qaybiyaan fadhiga u dhexeeya labada sujuudo rukni gaaban bay u yaqaanaan ictidaalka rukni gaaban bay u yaqaanaan adxiyaadka koobaad rukni gaaban weeye bimacnaa gaabni iyo dheeri nas u qaybinhaya ma jiree markii la dhugtay ee la fiiriyey salaadii nebi maxamed qaabkay ahayd iyo axaadiidii soo aroortay ayaa waxaa laga dheehday salaaddu inay kala dheer tahay ragcadda koobaad inay ragcadaadka ka dheer tahay istaagga koobaad ee qiraa'ada qur-aanka lagu akhriyo rukuucda ka dambaysa inuu ka dheer yahay rukuucdu inay ictidaalka ka dheer tahay qaabkaasaa laga ogaaday oo laga fiiriyey marka shaaficiyada waxay yidhaahdeen ictidaalka iyo kuwa lamidka ah nusuustu ma soo aroor nabigu inuu dheerayn jiray laakiin sax ma aho axaadiis badan baa ku timid in ay dheeraayeenoo ictidaalku iyo rukuucdu iyo fadhiga dhexee sujuud laba sujuud u dhexeeya wuxuu ku qiyaasan yahay ku sargoosan yahay wixii ka horreeyey haddii lasoo dheereeyo asna waa la dheerin waa lagu dhowayn haddii la gaabsho waa lala gaabin sidaasaa sax saxa nas sheegahaya kana waa gaaban yahay kana waa dheer yahaye kana ha la dheeray kana ha khaasa ma jiro laakiin dhaqanka nebi maxamed iyo qaabka u tukaday yaa nin walba aqoontu u leeyahay yaa waxaa ka yimid inuu waxna gaabiyo waxna dheereeyo wallahu aclam jasaak khayr khayr aljaza sheekh saa'idkan wuxuu leeyahay imaamku markuu tujinayo dadka salaad salaad jahri ah ma siin karaa wakhti ay ku akhriyaan faataxada markuu isagu dhammeeyo faataxada su-aashaasi maalinka u dambaysay baanu soo marray jawaabteedii in laga gudbay ila tahay so sidaa ma ahayn jaak allah khayr khayr jazaashar sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh adigoo musaafira oo salaad qasriga kuu xidhantaha ama qasri tukanaya haddii aad dad tukanaya salaad ku xidho tahay maxaad samayn maad la dhammaysanaysaa salaadii mise markaad tukato laba rakcadood ayaad ka goosanaysaa imaamka bismi illaah mar haddaad musaafir tahay qasri in la xidho ma baahno qasri ma ku xidhan yahay iyo ma soo nigeysata iyo qasri maanan soo xidhanin waa hawlihii caamada marka marba haddaad safarto safarkaasi axkaamtiisa asaga uu leeyahay wey adu ama soo xidho ama ha soo xidhin asagaa iska xidhmahaya si otomaatiga yuu qasriga u xidhmahaya inaad salaadda gaabsato xaq baad u leedahay markaad musaafirka tahay inaad iskaa iskaga tukato jamaacadii oo la oogahayo oo masaajidkii la aqimahayo inaad gurigaada iskaga tugto xaq baad u leedahay inaad masaajidka dacal ka intaad ku tukato ragcataynkaadii duhurkii iyo casarkii ka dhaqaaqna xaq baa u leedahay ile maqrib iyo iyadu fajar lama gaabiye afarta rubaaciyada la gaabiyo inaad labalaba iska tukato xaq baad u leedahay waxaa kaloo kuu bannaan muslimiinta inaad la tukato ajir badan baad ka heli jamaacada farabadan badane haddiise marka aad jamaaca la tukato dad muslimiina oon musaafiriin ahayn haddaad salaadda ku xidhato salaada waa dhammaystiri siday iyagu yeelaan baad yeeli afar hadday tukadaan afartaad la tukan inaad ka hadho ood ku sugto fadhiga lama ogolo inaad goosato lama ogolo imaam baad raacday imaamkaasaa ku xukumahaya adugu maxaa kuu geeyey maxaad bannaanka iskaga joogi weyde mar haddaad suratay fiilada fiiladaa ilaa ay dhammaato kama soo saari kartid meeshaad meeshaad fudhay marka sunnadu waa sidaa xadiidka ibn cabaas baana ku yimid ninka musaafirkaa ah hadduu ku xidho ruux negi oo salaada dhammaystirahaya la dhammaystiran kamana goosan karo allahuma inuu haddee salaaddii aad kuugu dheerato dhib yimaado oo sidii wadaadkii reer bani sulaym aad iska goosato waa gooni laakiin waad dhammaystiraysaa hiya sunna musla kala raacday mise intaan bay ahayd baarak allah fiik jasaak khayr sheekh saa wuxuu leeyahay sheekh sakaatulfitriga lacag miyaa lagu bixin karaa ibnu qayimse inuu qabo in lacag lagu bixin karo maxaa ka jira bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin sakaatulfirigu in lacag lagu bixin karo iyo qiimo lagu bixin karayo in kale wadaadkii khadiibka imaanid inoo khudbeeyey baa ka hadlay inay masaladu khilaafi tahayna wuu idiin sheegay ninkii marka raba wadaaduu waxay ka qabaanna waan u sheegi ninkii raba aniga ra'yigaygana hadda ka hor baan ka hadlay sakaatulfitrigu jumhuur ahlcilmi waxay qabaan in raashiinkii nabigu sheego lagu bixiyo wax badar ah ucmaan laydhihi wax la cuno in lagu bixiyo masagada aad cuntaan ee gellayda yaryaraha bariiska qamadida zabiibka timirta iyo wixii la halmaana wax la cuntaystoo la quuto in lagu bixiyo waxyaabaha suuga ahaanta loo isticmaala ama iidaanka loo isticmaalo inaan lagu bixinnin baa loo badan yahay waxyaabaha buuda ee daqiiqda ah sida burko kale ama qamadi shiidan oo kale ama galley shiidan oo kale ugaalidah oo kale muran baa ka taagan muranka ka taagan waa laba dhinac dhinac waxaa weeye axaadiista daqiiqa sheegtay ma sugno in buda wax lagu bixin kara axaadiis sheegtay dacfi baa ku jira barhkoodna shuduud ibnu cuyeyne la tafaruday oo uu xufaadda ku khilaafay nuqaaduna ay daciifiyeen weeye dhankaa dareen baa kaga jira oo hubuudka ah dareenka labaad ee ku jira waxaa weeye kiilada budada ah iyo kiilada xabadda ah ee badarka ah islama eko haddaad maanta kiilo aad soo qaado gelley ah oon shiidnayn iyo kiilo shiidan aad isu keento oo tii shidneen aad shiiddo way ka badan tii kale saasoo ma taqaanaan budadu hadiyo goor way ka naaqusan tahay midda xabbadda ah haddaan hadda laba suus oo badar ah oo niiskii oo abuurkii caadiga ahaa ah iyo laba kiilo oo buda aan isu keeno laba suus oo buda isu keeno ujeedaa waxaa hadhow badan labada suus ee badarka ah marka la shiido naqsigaana wuu ku jiraa ninkii budo bixinaya laba kiiliya badh meesha laga bixinayo waa inuu saddex kiila ka dhigo waa inuu kordhiyo si naqsigii uu u kabo waa dhankaas inahaasaa kaga jira waxaa ii soo hadhay qiimaha ma lagu bixin karaa culammada muslimiinta badankood qiimo laguma bixin kara qiimaha ama lacag ha noqdo ama markaas dhar ha noqdo ama muxuu ahaayey oo la caabsado markaa la sii gato dhacfi laga dhigtay wax la cunaan lagu sii iibsado inaan qiimo lagu bixin karin bay culummadu u badan tahay wadaaddo taabiciina iyo xanafiyada ayaa qaba in lagu bixin karo markaasi waa marka daruuro iyo xaaje aysan jirin xanafiyadu waxay leedahay raashinna waa la bixin karaa qiimihii raashinka oo lacag ah ama dahaba ah, ama fidaah ama lacagteenna u dhigantaah ama wixii kale raashin u udhigma waa la bixin karaa bay taagan yihin ku bannaan yihiin la eegi maayo faqiirku inuu hawshaas u baahan yahay inuusan u baahnayn la eegi maayo ninka musakiga bixinaya inay u roontahay in kale midna la eegi maayo way furan tahay xanafiyu ayagu ay sheegaan waxay iyagu la yimaadeen ma ahee waa arrin ay taabiciintu xukumeen ninkii la odhan jiray cumar cabdilcasiis amiirkaas xilligu asagu khaliifka ah qiime in la bixiyuu xukumay taabiciintii toddobada ahaa ee uu la tashan jiray ee shuuraha ahaa ee fuqaha u taabiciin ahaana way ku waafaqeen ragga caddeeye xasan albasri baa ka mida ah, waagi dambe ibn rabax baa ka mida ah. jamaaca marka min asalafi saalix baa sidaa ku tagay wax durayna markii ma jirin ra'yigaa marka waa ra'yi laftirkiisu aan liidanin marka la eego inay taabiciin ku dhaqmeen dowlad khilaafa raashid ahayna ay hirgelisay fuqahadeediina ay ku taageereen way culus tahay oo ra'yi hadda xanafiye lagu fiijisan karo ma ah laakiin annaga shaaficiyada maalikiyo xanaabilo xanafi horaanba qabtay waxaan leenahay hadday xaajiya daruura timaado oo raashinkii matalan uu yaraado ama danba aysan u ahayn raashinku ninka miskiinka ah ama uusan ninka sakada bixinba raashinkii helayn lacagta uu helaayo xaaje hadday timaado ama daruuro madaahib alarbac oo dhan waxay qabaan in la bixin karo qiimaha waa markaas idan ibnuqayim iyo ibnu taymiya ra'yigaas xaajadaa ah way qabaanoo way doortaan jumhuur salfi saalix min asaxaabati wataabiciin qabla cumar cabdilcasiis sidaasay qabeen raashiin basaa la bixinaya wadaadahaas dambe een sheegayna sidaasay qabaan hadday xaaje timaadana waa maxalu ijma hadday daruuro timaado ama u laabanaysa ruuxii sakada la siinayay ama u laabanaysa kii bixinayay waa la bixin karaabay leeyihin waxayna ka daliishadeenoo ay axaadiidta dhankeeda deliishadeen mucaad ku tegay yaman oo ay dadka muslimiintaa sekada u keeneen wuxuu yidhi raashinkan iyo waxaad ii keenaysaan waxaa ka fiican inaad dhar ii keentaan raashinka qiimihiisa dhar iigu keena buuri dharkaasaa u dhaama buu i fuqaraau lmuhaajiriin walansaar ee makiya madiine jooga inaan raashin u geyno dharkaa u dhaama dharkan yaman laga hela qiimaha badan xagga ma jiro arad baa jira la'aan dharkuna xaggaas qaali buu ka yahay dhuuni waa layska helaaye dharka dhuuniga dhar igu soo bedela xadiidka wadaadana way daciifiyeen wadaadana way quweyeen way ku dagaalamaan marka waxay kaloo ka qiyaas qaateen ninkii qaalingeela lagu yeeshay kadibna waayey mid ka hoosay suu bixin qiimuna ku kabahaya qaalin geela ama qurbaceedii qiimuu ku kabay labaatan diinaar laba neefoo adya sabaabu zakaad mada kusoo marin meelahaasay wax ka qiyaas qaateen masalada usuul bay leedahay wadaadaana qaba taabiciin iyo kayrkoodba leh laakiin jumhuur ahlicilmi sida uu khadiibkii idin sheegay weeye marka masale lagu dagaalama ma ahee nin walbow khilaafka siaad ooga baxdo ku bixi raashiinka bixi haddayse raashiinkii loo arkay in qiimuhu ka fiican yahay waa la bixin karaa wallahu aclam jazaak allah khayr eh, khayr aljaza sheekh masaa'ilkana eh, wuxuu leeyahay sheekh eh, salaada habeenka salaatuleylka markaan tukanayo ducada iftitaaxa ma hal mar akhriya ayaa igu filan mise mar oo aan xidho salaada waan la imanayaa bismi waynu soo maraan u malayn sifadka markaynu soo maraynay ma aqaan haddaanan baraarujinin ducaa'istiftaaxu hal mar umbaa lala iman ragcadda u horaysa baad la iman inta dambana taasay raacsan tahay wadaadda warkaa sheegay waa jiraan oo aan badnayn laakiin isticaadada iyo istiftaaxuba ragcadda koobaad bay gooni ku yihiin ragcadaha labaad toosunbaa qur-aanka loo bilaabay istiftaaxna laga hormarin maayo wax nasa oo ku yimid nabigu ragcadda koobaad ragcadaan ka ahayn inuu istiftaax la iman jirana ma jiro oo sugan wallahu aclam jazaak khayr khayr aljaza eh, sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh habeendhaweyto waxa igu dhacday eh, salaad cishe ayaan tukanayo oo inaan tukanayo kadib markaan salaaddii galay ayaa waxaan ka waswaasay ama ka shakiyey inaan taraawiix niyeystay iyo inaan cisho niyeystay salaaddii anoo dhexda kaga jira ayaan go-aansaday oon dib u niyeystay inaan cisho tukanayo salaadaan saa ku tukaday sheekh ma ansaxaysaa oo sax ma tahay se salaada raatibada ah sunnada raatibada ah meeshii aad waajibka ku tukatay inaad ka dhaqaaqdo miyaa fiican mise waa lagu tukan karaa bismi illaah hore cishaha ku saabsan takbiirat lixraamku inaad cishanimo xidhato adoo niyada ku haya takbiirat lixraamku waa shar ama waa rukni lisixat الsalaa shardiga waxaa qabay xanafiya waa inaga soo maray ruknigana jumhuur ahlicilmi baa qabay qaacidada fi اlusuulna waxaa weeye ashaku fi الsharطi yaqtadii buطlaana اlmashruuط shardigii ama ruknigii shardiga rukni baa ka sii daran ashaku fi الrukni wالsharطi yaqtadi اlbuطlaan haddaad ka shakido ruknigii ma la timid rugni ahaan ma oola timid shardigii ma la timid haddaad ku baltantaba oo ama ama ay kaa noqoto ood ku shikido salaadaa ma guntamin cisho maadan gelin ma xidhmin salaadaas haddaabaad shaki ka qabto war markaad xidhanaysay ma taraawiix baad xidhatay mise cishaad xidhatay kadibna markaad meel ay kuu go'aami weydo ood meel kula xoog badnaan weyda aad tidhi haddaan hawsha bedelahaya ma soconayso waa inaad intaad istaagto qiblada qaabisho si fiican u xidhato takbiiratiraxmaan aad la timaado oo cisho aad ku xidhanayso leannoo sheekayaasaa hawshii dhaawacay waxaa ii soo hadhay qaybta ku saabsan salaada sunnaha ah meesha aan ku tukada ma lagu tukan kara ahaa halkii aad ku tukatay waad ku tukan haddaad ordido ama aad hadasho halkaada adoon ka kicin baad ku tukanaysa in la dhaqaaqo meel kale la istaago wadaadaaba diidan daliil xoog badanna ma laha ayib waxaa la rabaa un salaadii hore tukatay ee waajibka ahayd iyo tan sunnada ah in xoogow hakad ah loo dhexaysiiyo hadal iyo wardi iyo loo dhexaysiiyo intaan baa la rabaa kadibna aad halkeeda ku tukato wallahu aclam jazaak allahu khayr jaza masaa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay sheekh ma sugan tahay nebiga sal inuu yidhi qofka muslimkii marka uu tukanayo rukuucda iyo sujuudda waxa uga daataa min loogu hubiyaa dunuubtii uu galay <clears throat> bismillaah axaadiid dhowraa ku timid ruuxa muslimkaa hadduu weyse qaato oo weysada wanaajiyo kadibna uu tukado wixii rabbi u qadaray ee salaad ah ama laba ragcood ha noqoto ama ha ka badatee in ilaahay dunuubtiisa uu ka hoobanayo markuu rukuuco markuu sujuudo ay hoobanayso dunuubta hoobanaysa ee weysadaa iyo salaadda ee hoobinna culummadu badankeed waxay ku fasireen dunuubtii yaryarayd ee sakhaa'irta ahayd ama kabaa'irtu toobadkeen gooni ah oo madax bannaan bay u baahan bay yidhaahdaan wallahu aclam jasaak allahu khayr khayr jasa saa'ilkan sheekh wuxuu leeyahay sheekh ma sugan tahay nebigu sal slam markuu tukanayo qiraa'ada markuu dhammeeyo inuu wax yar aamusi jiray sheekh albani irwaaga inuu ku daciifiyey ayaan u malaynayaa sheekh adigu maisdul taagtay bismi illaah xadiidka ku yimid nabigu markuu salaada xidho intuusan qiraa'ada iyo qur-aanka akhriyin inuu aamusi jiray xadiiثu xasan اlbasri wariyo wey xasan اlbasri can samura bni jundub can rasuuli الlah kaana yaskutu sal ه lay slam saktatayni bacda اlistiftaaxi wa bacda اlqiraa'a xadiidkaas wey xadiidka ku yimid adiyada asaga ah xadiidka sheekh raqamka anaga ma xusuusto lambarka ma xusuusto laakiin mujaladka labaad mujaladka labaad irwaawlkhaliilka yuu ku daciifiyaa laakiin lambarkii hadda uu ku qoraa ma xusuusto wuxuu ku cileeyaa ikhtilaaf ku yimid xadiidka gudihiisa iyo cancanad xasan albasri can samura oo wadaaddo xufaada ay mareen xasan albasri waxba kama maqal samra ibn jundub wadaadana waxay dhan waa ka maqlay rag badanoo xufaada xadiidkaas way saxiixiyaan wadaadkuna waa daciifiyey labadaa ciluu ursan jiray haddii inta aanan eh, maskaxdu khaldin iiraab ikhtilaaf ku yimid eh, sanadka eh, ikhtilaaf matni ah mid matni ah iyo cadamu samaac labadaa cilo inqiaac ah iyo iiraabka matniga ah ayuu ku celeeyaa culamo badanna way sugaan hadii marka xadiidku sugnaado labada arimoodba waa lala imano way bannaan oo eh, markuu nabigu xidha salaadana wuxuu aamusi jiray duca dheer buu gelin jiray wannaga soo maray istiftaaxi wajahtu wajhi liladii iyo ka dheeraa inu soo marray buu gelin jiray markuu saa u xidhaba durbo kulama boodi jirin qiraa'ada iyo qur-aanka akhris ee adkaar iyo allabari buu halkaa gelin jiray markuu faatixada dhammeeyo ama qur-aanka dhammeeyo uusan rukuucinna hakad yar buu nabigu gelin jiray oo ku neeftiranayo ma neeftirashay ka ahayd oo ku neeftiranayo oo uu ku kala soocay rukniguu ka soo baxee qiyaamka ahaa iyo kan uu gelhaya rukuucda uu ku kala soocayo mise waxay ahayd sagta nabigu u qastay oo cibaado in loo qasta ay laasim tahay labada ra'yba waa laisku hayaa waxayna ku xidhan tahay sixada xadiidka wadaaddana waa daciifiyeen sheekh ka mid yahay wadaaddana waa sugaan inuu sugan yahay baadna moodaa inay xoog badan tahay wallahu aclam jazaak allah khayr اjaza ehm, saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh isaguna ehm, sheekh shahaado ama dukumenti feeg ah ma lagu shaqaysan karaa haddiise qofku ku shaqaystaay waxa uu shaqaystay ma xalaalba mise waa xaaraam bismi shahaadooyinka feegee la qaato horta waa khayaano dhan marka laga feeriyo xoogow qishi ku jiro waa khayaano bimacnaa been cad wey waa been cad inaad leedahay waxaan ka soo baxay macadkii hebel la yidhaahdo jaamacadda heblaaya la yidhaahdo sanadku intaa markuu aabaan isqoroon iltixaaqay kadib waxaan ka qalinjabshay sanadkii hebel xisaabtaa meeshu ku qoran soo been ma aha been wey dhankaa marka laga fiiriyo wixii aad ku shaqaysatay waa xaaraan anu odhan maayo waxaase waa been ha layska daayo beentuna ma fiicno laakiin xoolihii aad ku shaqaysatay magaca asaga ah iyo aqoonta asaga eed sheegatay haddaad leedahay aqoontaasi xoolihii waa ku xalaal shaqaad qabatay aad taqaano waxaan ahay khariij min jaamicati kada oo mutakhasis ku ah adabka iyo luqada dad maahir ku tahay hawsha ayadaa ah dhib ma laha dhakhtar baan ahaa tidhi dhakhtarnimada aad sheegatay iyo aqoonta aad sheeganaysaa haddaad leedahay waxaad ku shaqaysatay waa xaaraan nagu dhihi mayno idan haddii aad sidaas ku shaqaysato xoolana ku kasbato xoolahaasi waa xalaal laakiin beentii aad sheegtay waa inaad ka toobad keento dembi ilaah aad ka gashay weeye waa kabiira min alkabaa'ir toobadkeen baa lagaga baahanya haddee wadaadow nirig xalaala booli mxuu ah, hal booliha ah nirig xalaala ma dhashee ninkan magacu ku shaqaysanayo shahaadadaasu daba taagan yahay shahaadadina been bay ahayd been waxay dhashana waa been wixii waa qurub nijaasa maad dhahdeed saa odhan mahayo waxaan leeyahay ninka inuu dhakhtar yahay ama aqoontaa uu leeyahay buu ku shaqaysanaya shahaadaduna waxay ka maqhraati kacaysay astaanba inaad aqoontaa leedahay aqoontii hadduu xaqiiqatan buu leeyahay dhab ahaanba aqoontaa uu sheegtay uu helay lagana helay sida raggii jaamacadda ka soo baxayna uu la mid yahay ama waxba dheer yahay xoolihiisii wax lagu xaaraameeyo anugu garan maayo qaybta hore waa qulban tahay intan dambena waa saxan tahay wallaahu aclam jazaak allah khayr khayr aljaza sheekh saailkan wuxuu leeyahay sheekh waxaan ka shaqeeyaa dukaan dukaan baan iibiyaa dukaanka waxaa ka adeegta dad aan muslimiin aan waxa ay jecel yihiin marka ay naga adeeganayaan ama wax inaga gataan in lagu dhaho god bless you oo macnaheedu uu yahay allaha kuu naxariisto ama mungu bariki oo ilaaha ku barakay macnaheedu yahay sheekh kelimaadka haddaan u isticmaalo dadka aan muslimka aan ahayn ma dhib baa ku jira bismi illaah eh, marka koowaad dadka aan muslimka ahayn dareen ba iga raacay dadka gaalada maadhahay baashii baa sii laga sii cararhayaayo in lagu dhiirado oo la yidhaahdo hebel waa kaafir yahuudigii iyo nasraanigii iyo majuuskii weli waxaa la rabaa in la yidhaahdo muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn almuslimuun wa hayru lmuslimiin hawlihii waxaa ina soo galay masar iyo suudaan baa soo gaadhay haddana khaliijka kusii faafahaya dadka muslimiinta ah iyo gaalada marka warkaasaa fiican qur-aanku saasuu u badan yahay mar yaron badnayn oo dhifdhif ah, baad arki in hayr laga isticmaalo aw aakharaani min hayrikum way yar tahay marka baasha horta yaan laga cararayn bidaarsibiq bay kugu gashaay nin walba kaarka iyo baleed dambarka rabbisiyaha lagu dhajiyo qul yaa ayuha alkaafiruun moorigaasay leeyihiin dadkana muslimiin weeye ahlullaahi weeye nin walba moorigu rabbi saare ha siiyo yaan laga sarreeganin maalin dhowayd waxaan la yaabay nin lalahaa cumar matiin waa kii niman muxuu ahaayey luuiyiina meel ku laaya konton maqay ahaayeen konton iyo dhowr maraykan dhexduu ku laayay laba boob laba qays oo maraykana ah oo kiristana muxaadaraad qabta waxay dheheen cumar matiin waa ahlu janno miyaad dhegaysateen wuxuu waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu ninkaasi hawshaa sameeyey waxaase ku xumahay buu idhi waa gaal maraykan ah oo kristan ah oo sheekh kiristana boob wey qays waxaan aad ugu farxsana nimankan inuu laayey buu idhi waxaase ku xumahay inay qayba ka fakadeen kulli inuu dhammeeyaan rabay buu idhi intii uu laayey naar baa laga xaadin jahannamay ku waaraayaanba asaguna waa ahlu janna buu hi awliya ilahi weeye bui isagu nin walbo luudi oo maraykan ku noolla waxaa waajiba buui siduu baybalku sheegay in la dilo ama islaam sheega buu ama kristan noqo nimankan in la dilaa waajiba buui jannaadma ku gelaysaan hala wado waxaana aad ugu faanahayaabuu aragtidaasooan qaba inaan sheego sharaf bayna ay tahay inaan ku dhiirado muxaadaro weyn buu hayaa tiyaatar buu ka hadlaayaa idinkuna maanta waxaad ku dhiiran laadihiin inaad gaalka dhahdaan ee eh? gaal ninkii lama dhin argixisaa tahay ninkan intuu dhawaaqi iyo xolmariidaha wax ka bixi iyo soo indha caddayn ruux waxaa la rabaa wuxuu aaminsan yahay inuu casiis ku noqdo sharaf weeye diintaadu waxaad aaminsan tahay waa shay qaali ah baasha hala gabanina baasha hala gabaninayo waxaad aaminsantahin sheegta markuu ku arko gaalku inaad diintaada kula qiima badan tahay kula macaan tahay waagaan carruurta inba waxaan ku ciyaari jirray googaa xaga le guntin macaangeed la fuul guntin macaangeed la fuul waa maxay waa waa midho midho ma aha waa xalwo xalwo ma aha waa sonkor ma aha waa timir waxaad rabtaa inaad tirahdo waa nafta nafta wax ka macaan ma jiro nafta saa u macaanay shareecadana waxay tidhi diinteenna ka qiimo badan oo loo bixin oo loo horiso sadaa ma aha diintiina horta yaan la quurhsanin taasi waa iga dardaaran qaybta kale ee soo raacda su-aashan waddan baynu dhex joognaa badweyn dad yaroo muslimiin aynu nahay oo boqolkiiba maxaa la sheegaa boqolkiiba soddon weliba inaan ka badannaan aaminsanahay laakiin dawladdu nooma ogolo boqolkiiba soddon xataa annagaa sheeganay waxay leeyihin boqolkiiba waxaa tihiin labaatan iyo saddex iyo shan intaan la gaarin waxay ahaayeen waxaa tihiin boqolkiiba toban iyo saddex soo kacanoo markii la batay oo ganacsiga socday oo adduunka la galay oo codayntii aad xataa dhowr milyan noqoteenba waxaa layii nimankan lama qarin karaa balxoogow aloo yar kordhiyo badweyn baad dhex joogtaan markaad badweyn dhex joogtaan waa inaad daraasaysaan ood barataan axkaamta ku saabsan la tacaamulka gaalada mucaamalaة اlmuslimi lilkufaar dhaqanka kaaga aadan gaalka aad dhex joogto ku dhex nooshahay maxaad dhihi kartaa maxaadan dhihi karin maxaa kuu bannaan maxaan kuu bannaanayn hortaa la yska ogaado ma tihid nin dhex jooga waddan islaan oy muslimiin hadiyo kor kaa horbixi oo ay ku salaami ood la tacaamuli ood u ducayn oy kuu ducayn badweyn baan dhex joognaa jinni iyo jinkaaba way ku duufsadaan bay dhahan reer yacni faca iyo jimba ku duufsanayaan idan dadkaani markayaysan idan aafayn horta bal ka fiirsada la dhaqankiino nin walba ha iska hubsado waxa uu kula dhaqmi dadka aan muslimiinta ahay qodobka soo raacee ah ma dhihi karaa gaalkii wax iga ibsaday iyo gaashi ii timid ee xoogow material iga jiidatay ama dhowr daaqadoodoo dhar iga jiidatay allah kuu naxariistiyo allah ku barakay lama odhan karo lama odhan karo qaybta hore allah ku naxariisto inaan la odhan karin waa muttafaq gaalku hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba allah kuu naxariista lama odhan karo mana bannaano hadduu dhintay naxariis iyo dembi dhaaf iyo barako midna looma weydiin karo lagumana ducayn karo ninka ugu duceeyana muslim ma aha nas iyo ijmaac baa ku yimid min alkitaabi wasunnati siday culimmadu soo guuriyeen qurdubi baa soo guuriyey nawowi baa soo guuriyey ibnulqayim baa soo guurshay ibnu taymiya soo guuriyey nuuridiin almawsici baa soo guuriyey jamiica alfuqaha'i almuslimiin qur-aankuna waa caddeeyey xadiidka calina waa ku caddaa suura tooba soo lama yaqaano xadiidka cali ku soo marteenna waa taqaanaa kutubu sita idan hawshaa lama ogolo maalin maalmaha ka mid ah, waxaan jeclahay ku soo maray kitaab aladab almufrad cuqbat bna caamir aljuhani yaa waxaa ku soo baxay nin muslim u egoo quruxsan oo sidii muslimiintu u duubtay oo yahuudi ah markaasuu yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu yahuudigu baa salaamay wadaadkii saxaabiga ahaa markaasuu yidhi wacalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu addoonkiisii oo la socday yaa wuxuu yidhi saxaabiyow ninka ku salaamay muslim ma ahee waa yahuudigii hebel hebel ahaa wuxuu yidhi ikaadi uu ka daba taga soo sii socda joogsa wadaadow balkaadi istaag haddaay baad isoo marto waad islaantay saasaad i tidhi ma lihid buui hawsha ayada ah inama alraxmatu wاlbarakatu cala اlmu'miniin walaakin aطaala allahu xayaataka waakara maalaka waladaka buui fiqiga saxaabiga u fiirso wuxuu ihi naxariis iyo barako muslimiin baa iskaloo lagu salaama ayagaa loogu talagalay laakiin adugu maadaamaad i bariirisay cimrigaada allaha dheereeye buu idhi oo xoolahaada iyo ubadkada allaha badiyo muxuu ugu duceeyey nacfi adduunyo ibnu cumarba waxaa soo maray nasraani markaasuu asaguna salaamay nasraaniga waa salaanti waa ku gaadahaya salaanti ibnu cumar asna si fiican oga qaaday kadib baa waxaa l ninku salaamay kristan wey uu ka daba tegey ibnu cumar wuxuu yidhi salaantayoo dhan iisoo celi salaantayda oo dhanba saxaabigaasoo uu tafsiiriyey sooma ibn amir caamir wuxuu kala qaaday naxariis iyo barako muslimiin baa iska lehe adugu waxaan kugu duceeyey ilaahay cimrigan inuu dheereeyo ilan jisyan kaa qaadanayna inaad noo cirdaan rabnaaye xoolahaada inuu alla badiyo waxaan kaa qaadanaynaa kharaa kharaaj iyo muxuu ahaaye iyo jizye awlaaddana sidoo kale nacfi bay noo hayaan ama way noo islaami ama biil baabaan ka qaadanaynaa walaakin ataa allahu xayaataka wa akara maalaka waladak waa xadiid sugan buu ahaa ibn cumar subxu salaanto dhan ba ii soo celi intaa haddaad anfici weydo xadiidka abi muusa alashcari soo garan maysaan yuhuudda ayaa nebi maxaa agtiisa hindhisa iskaga jirtay hindhisoo bay leeyihiin suu ugu duceeyo yarxamukum ullah way ogyihin nabi yahay ducadiisa la aqbalin way ogyihiin nabiga marka rabaa inay gaadaan waa ahlu khayaane ma ogta waa niman reerka ah. marka nabigu waa iska fahmayaa yahdiikum wa yuslixu baalakum buu ku dhihi ruuxa muslimka markuu hindhisoodo oo uu xamdulilaysto maxaa la yidhaahdaa yarxamuka allah yarxamuka allah muslimiin baa iskale saxaabigana muxuu ku yidhi inama alraxmatu walbarakatu cala almu'miniin walaakin ataala allahu cumrak xayaatak cafwan wa akara maalaka waladak nebi maxamed iyo saxaabigu ma isdoonteen mise isma doonanin waa isdoonteen ibnu cumarna halkaasuu maray gaalku hadduu dhintay naxariis iyo barako iyo dembi dhaaf looguma ducayn karo ninka ugu duceeyana muslim ma aha biitifaaqi lmuslimiin hadduu nool yahay looguma ducayn karo naxariis iyo barako iyo dembi dhaaf aad saa oga jeeddo haddaad sardeeb ka wadato oo nin faqiiho wax fahansan tahay ood leedahay allaha ku barakeeyo barako bimacnaa oo allaha ku islaamiyo ah waa xeeladaysa moogta allah ku islaamiya wadaadaa banneeya hadduu asagu ku yidhahda allaha ku barakeeyo ma loogu jawaabi karo adugu allaha ku barakeeyo ibnu cabaas bay ka suganta ibna cabaas baa wuxuu yidhi hadduu gaalku igu yidhah walow qaala lii fircawnu baaraka allaahu fiika la qultu wa fiika wa fircawnun qad maata buu yidhi ibnu cabaas iska daa kale leh hadduu fircawn yidhahda buui allah ku barakeeyo xaq bu igu yeeya anna waan u celin wafiikan dhihi buui wafiika fircoonna wuu dhintayba la socda ibnu cabbaas asagu saasuu odhan jiray marka la yidhaahdo way ka duwanta adu inaad la maagtay iyo inuu asagu intuu kuu duceeyo aad ogu jawaabto culummadana aarka ibnu cabaas waxay ku awalaan ooy leeyihiin waa inaad oola jeedo allah ku barakee macnaheedu allaha ku islaamiyo gaal baraka ma lehe ama allah ku barakeeyo adduunyada allah kuu kordhiyo haddaadan oola jeedin adduunyada allah kuu kordhiyo amaadan oola jeedin islaamka allah ku soo geliyo oo barakadii kalee fiicnayda middaa ayadoo lama ogolo waa tii nabiguna diiday ibnu cumarna diiday cuqbat bnu caamirna soo diiday raxmatullaahi calaykum wabarakaatu ahlbeyt baa lasoo yidhi hawsha hawl islaam wey gaaladu si sarbeeb ah bay ku qaadan karaan barakada ood macno kale ooga jeedo ood xeeladaysanayso ama min baab اmuqaabala ibn cabaas inta laga sheegay gebagabadu waxaa weeye hawshaasi caama ma kala sooci kartee waxna ma kala qadqaadi karaane baraka iyo naxariis ka fogow ha ag marin waxyaabo kale u sheeg cimrigaada allaha dheereeyo iyo maalkaada allaha badiyo iyo allaha ku caafiye iyo howlaha ku wareegayso laakiin naxariis iyo barako ka leexi hawshaasi caamadu intaas in loo gooyo ayaa wanaagsan tafsiilka iyo xeeladaysiga waxaa fahmaya xerta iyo wadaadaha wallahu aclam jaak اllah khayr sheekh saailkan wuxuu leeyahay sheekh maal weyto cashirkii markaad akhrinaysa waxaad tihi qaariga ama qofka qur-aanka akhrinaya inuu qiro qof kale uu akhriya uu jiraay waa dembi marka sheekh waxaan jeclaan la bal wax yarna noo faahfaahiso bismi illaah waa dembi inaan idhi ma xusuusto laakiin waa laga fiican yahay inaan idhi waa xusuustaa si kastaba noqotee ninka qaariga ah oo codkiisa aad shilaysa laba mid un weeye inaad qaabkuu qur-aanka u akhriyo axkaamtii iyo addihii iyo makhaarijtii ee qur-aanka u sugaya u sugto way fiicantahay dhib ma lah waxaan ka hadlayne la diidan yahay waxaa weeye inaad codkiisii matasho ood jiso jilid codba ilahay nin walba wuxuu leeyahay coduu alla siiyey sibaa rabbi kuu abuuray codkaaduna qaabbuu u dhigan yahay intaad codkaada qurxin karto qurxi laakiin wadaad kale turumbadii inaad soo qaadato iyo garidiisii oo tidhahda waan afuufahayaa waa almutashabbicu bimaa lam yucta wey waa ka laabisi thawbay zuur wadaaddo badan baa diiday ma bannaana yidhi bakar abuusayd baa risaale ka qoray waa haw lagu dagaalamo wadaaddo banneeyana way jiraan marba haddii cibaada aad taaganto qur-aan rabbiga akhriya salaadna aad tukanayso hawl isku haysto waa xaaraan iyo way bannaan tahay iskaga fogow shakhsiyadadan ha dilini codkaada allah kuu barakeeyo kaada allah ku tuso kaadaa toostoosi qurxi qur-aanka axkaamtiisana sii wadaad kaloo meel joogana ha labisanin kaba aadan lahayn ha xidhanin adan lahayn ha gashanin kaada allah kuu baraka ku ekow dadnimadu iyo raganimadu taasay ku jirtaa tashabbuha iyo inaad dhar aan lahayn aad gashatana waa laga fiican yahay wadaadana waaba xaaraan bay yidhaahdeen nimanna way banneeyeen oo ibnubaas ka mid yahay marka iska daaya taasa anuu ka hadlahayaa marba hadday noqoto hawl isku haystaa laga fogaado haddayba canjirid iyo dhaadhaajin noqotona waaba dembi mutafaq ah midaa iyadu waaba dembi oo muran ma laha ee tan kale inaad codki ku qurxsato codkiisi wadaadka ood jaabir iska dhigto marna aad iska dhigto muxaysini marna aad iska dhigto shuraym iyo sudays marna aad iska dhigto mxuah xusari iyo raggi lamidka ahaa waa masale laysku hayo way bannaantahy ma bannaan in laga fogaadana wanaagsan wadaadana bidca idaafiyay geliyeen waa min albidac alidaafiya yidhahdeen sida kabakar abu zayd oo kale raxmat ullahi tacaala calayh ha laga fogaado wallahu aclam jazaak allahu khayr khayr aljaza sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh maalin weyto anagoo tukanayno ayaa waxaa dhacday inuu imaamkii sahwiyey atixiyaadkii dhexda ku jirayna uu ka tagay oo u istaagay markii uu istaagay jamaacadii dhan iyo maamuumiintii dhanna waa ay isla taageen istaaggii markii lagu wada dhammaaday ayuu imaamkii fadhigii xasuustay oo dib u noqdo oo imaamkii markuu fadhiistay ayay jamaacadii kala jabtay oo qolana imaamkii bay la noqotay qolana istaaggii bay sii wadatay sheekh yaa saxan qolooyinkaasaa u tukaday bismi hawshu inay saa u baan u malayn saa'ilkuun su-aasha ku toosiistaa dhici karta waa hawl dhib badan imaamku waa bini aadam hadduu sahwiyo su-aalaadkan midna waa waaqic midna waa mafruud labaduna way bannaan mid la qadarahayo oo inay dhici karta laga wacaalqabo oo lasii ogaanayo xukunkeedana way banaan tahay haddaan ayn xujo ahayn oo aan wadaad lagu xujaynayn mid dhacda hadday tahayna waa khayr laba gooro marka waxaa weye saa'ilku jawaabtiisu ruuxa muslimka ee imaamkaa ah hadduu sahawiyo atixiyaadka dhexa uu ka tago oo uu istaago isqotonsho inuu noqdo ma bannaano haddaad si fiican u istaagto ood istaag quman istaagto inaad ku noqoto atixiyaadka ma bannaano ma'muumiintuna inay subxaanalahi markaa ku yidhahdaan lama ogolo inta uu fadhiyo ama uu sii socdo godan yahay xoodan yahay ee weli uusan isqotominin ha qabteen subxaanallahi ha yidhaahdeen ayib ha celiyeen hadday subxaanallahi ku kari waayaan oo qumaantu u istaago waa in la raaco subxaanallaahi dhagaabintana waa laga deyn waan la raaci imaamkii asagoo isqotonshadu si fiican u istaaga haddii inta subxaanallaahi mingara lagaga dhigay dhagaha laga raacay uu soo noqday oo u fadhiistay salaadiisi way buraysaa cindana haddaan shaaficiyanahay waa baala salaadiisi waa ka kac nas baana ku yimid fii sunani abi daawuud midkiin hadduu adxiyaadka dhexe ka sahwiyo oo uu istaago si quman u istaago uusan noqonin hadduu xusuusto ama la xusuusiye asagoon weli dhammaystirmin istaaggiisii iyo jooggiisii ha noqdo idan nasku waa sidaa hadduu khilaafay naskaas oo asagoo si fiican u istaaga uu soo noqday shaaficiyadu in badanoo ka a ah salaaddiisa agtiisa waa baail wadaadana ma buraysay leeyihiin labadii kooxood keebaa fiican labadii kooxood waxaa fiican kooxda istaagga ku hadhay kooxda intay la istaagtay imaamka isqotomisay yaa halkaa inay ku sugtaa ah. markuu soo kaco ha la sii qabsadeen hadday la socon karaan oo ay aaminsan yihiin salaadiisna inaysan burin hadday qabaan inay burtayna haskagaba tageenba hore ha usii socdeen ha sii rukuuceen ha ictidaaleen salaadooda ha dhammaystirteen kadib xisaabtu waxay ku haraysaa wadaadkii soo noqday iyo wadaadihii raacay ee ma'muumiinta ahaa kuwaa ma'muumiintu ayagu waxaa muuqata inaysan la istaagin oo subxaanallahi say ugu wadeen soo celiyeen asaga ayagu maysan raacinoo fadhigay weli joogaan ay waxba kama bi'in salaawaddooda way u fiican tahay waa markaynu ka hadlayno madhab اljumhuur ama alxanafiya wاlmaalikiya oo qaba imaamku salaadiisa hadday burto waxaa la buri tii ma'muumiinta ayagu waa bad kale baab kale weeye hadan meesha waxaan ku soo hadhay imaamkii xaalkiisi imaamkin baa waxaa laysku hayaa mar hadduu istaag ka soo noqday salaadiis way burtay iyo ma burin wallahu aclam jasaak allah khayr eh, raalli ahada insha allah tacala dhowr su-aalood baa inoo hore waa iska dhammaynaynaa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay isaguna sheekh markaan qur-aanka akrinayo ma ii bannaan tahay inaan gacanta ku qoyiyo candhuuftayda marka aan gedinayo xaashida musxafka bismi illaah baashu hadday qur-aan gasho way yar adag tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dalika man yucadim xurumaat اllaah fahuwa khayru lahu cinda rabbih wman yucadim shacaa'ir allah fainaha min taqwa اlquluub alimaam الnawowi fii sharxi اlmuhadab ama sharxu saxiix muslim labadaa kitaabku haddama xusuustee wuxuu soo guuriyey culimmadu inay ku ijmaaceen kitaabka qur-aanka in la ilaaliyo oo la dhowro xaggana la ixtiraamo la qadariyo waa waajib wa ajmaca alculamaau calaa siyaanati اlqur'aani waxtiraamihi kitaabka qur-aanka in la ixtiraamo oo la qadariyo oo la weyneeyo ilaahayna waa ka hadlay culammada muslimiintuna waa isku raaceen waa waajib diineed shay walbo muslimiintu u arkaan inuu yahay quudhsi ama daraabid ama xurmadaro ama qadarin la'aan iyo qiimayn la'aan ma bannaana kitaabka qur-aanka in lagu sameeyo in korkiisa kutub la saara ma bannaano in asaga lagu fadhiista ma bannaano in wax kala la saara ma bannaano in xaggiisa lugaha loo duwa ma bannaano bacdu alculamaa masxaf guri uu dhex yaallo maysan seexan jirin waxayna dhaheen waxaan ka baqaynaa habeenkii annagoo jiifna in ama luga xaggiisa u taagno ama ay neef naga fakato aan asagii mxuu ahay air fresh aan ku daaro oo meesha xurmadarra ka soo baxdo in lagu neefsado qolku kitaabka qur-aanka ku jiray oo xooguu neef kaa timaaday diidan yihiin in la carfiyo la udgiyo la fuuxiyo oo uunsi iyo cuud loo shidaa la rabaa mooye in xisaabti muxuu ahaayey xoorka lagu sii daayo lama ogolo waad ifahanteen baan malay waxaa kuu yimid candhuufta intii aad tuf la yidhaahdo farta lagu qoysto waraaqda lagu rogaayo waxaan idin weydiinaya hal su-aal ninkeebaa ogolaadda intaan tuf dhaho inaan wejiga ka mariyo adoo ag fadhiya haddaan intaan candhof ku tufo farteeda aan wejiga wadaadka hadda ka mariyo ma xurmadaru u arkaya imaamku mise qadarin buu u arkaya igadaa inaan wadaad asaga sheekhiisii ayo xurmaynay ka reeb meesha xasaan oo xirow soomaaliyada ama caamay soomaaliyadoo wejiga wax kaa mariyey maxaad aragtaa xurmo daro kitaab qur'aana tuf waraaqdiisi ku rog kitaabka iyo ruuxana kee xurmo badan kalaamkii ilaahay waraaquu ku qoraa iyo addoon birrina gaaloobi kara maantana islaami kara xaaraanta qasanhaya marna fiicnaanhaya hadduu wejigiisa in cadhuuf la mariyo uu diiday kitaabka ilahay isha maxaad oga marinaysaa hawshaa aad ha looga fiirsado hawshaas aad ha looga fiirsado kutubka qur-aanka kitaabka qur-aanka hala xurmeeyo ha la qadariyo haddaan masalada hoose ugu dego wadaaduhu waa saddex laba qaybood intaan arkay wadaadda yidhi kitaabka qur-aanka wadaaqdiisa candhuf haddii lagu rogo waa lagu gaaloobi diinta islaamka lagaga bixi waa kufri iyo riddo maalikiya sidaa qabta culummo ka mid midaa qaba ragga tasriixiyey waxaa ka mid ah intaan xusuusto alimaam abubakr alqaadi ibn اlcarabi fii kitaabi caaridaة اlaxwadi fii sharxi tirmidi maalikiyadu marka hawshaasi ma ogolo waxay isku dhex yaallaan waa xaaraan ee lagu gaaloobi maayo iyo maya waa lagu ridoobi annaga shaaficiyadan waxaan leenahay waa xaaraan hawshaa ha laga fogaado way xaaraan iyo waa gaalnimayo culummadii muslimiinta ay madaahibta afarta u badan yihiin wadaaddo dambe wahaabiye ah oo ibni baas ka mid yahay iyo ibnu cuthaymiin iyo waxaan ku arkay iyagoo odhanaya quursi iyo ma ahe bahdile waxaa raba waraada in lagu rogto way bannaan tahay laa ba'sa laa ba'sada aniga xasana kuma qanacsani wadaadaha ka soo yeedhay madaahibta ee aan sheegay waa gaalnimo iyo waa xaaraan bay taagan yihiin intaan ka warqaba afarta madhab hal masalay baneeyeen badhna xarimeen badhna waa karaha dheheen looxa ardaygu markuu qur-aanka ku dhiganhayo meeshii ka khaldantay ee ingegtay candhuuf ma ku tiri karaa taasay shaaficidu dhahaan waa karaaha iyo way bannaan tahay badhna ay dhaheen waa xaaraan taasaa karaaho iyo jawaas iyo laisku hayaa taxriim laakiin kitaabka qur-aanka ee masxafka waraaqdiisin candhuuf intii lagu qoysto farta lagu rogo waxaan ku arkaa inuu fuqahada waa xaaraan iyo iyo waa riddo iyo gaalnimo ha laga fogaado ha layska ilaaliyo haddaad ka maarmi weydo oo ragga faraha aad aan ka dhidi anfartiisu wax rogta aad ahayn biyo yar soo iska soo albeg biyo nadiif oo daahira farta intaas ood ingejiso ku rogo ama intaa waxaa isdhibine adoon biyo keenin baad rogan kartaa adoon candhuuf badin baad rogan kartaa hawsha ayaan la fudaysanin bidaar sibiq bay kugu gashaa kitaabka qur-aanka la ixtiraamo ha la qadariyo hawsha ha la yska ilaaliyo anugu waxaa idin leeyahay waa gaalnimada idindhihi maaye hawshaa waa khatar weeye ixtiraam daraa ka muuqda inkast waxaan u takfiir ogu boodila ahay oon kuu dha ilaahay waa lagu gaaloobayaa qadarinta iyo ixtiraamka iyo hawsha sharfidda ah ayaa masalo curfiga u laabanaysa markan curfigeenna hadda aan fiirino qadarin qadarin darra ma aha quudhsina ma aha idan laakiin maadaama wadaadda gaalnimo gaadhsiiyeen oo muxuu ahaayey barkood ba ay ka wاlqalbu lilawraaqi biاlbusaaqi amrun qabiixun qad amrun qabiixun shaaa fi اlaafaaqi yay la istaageenba in lay lagu busaaqi iyo candhufta lagu rogo kitaabka qur-aanka waa amrun qabiixun shaaa fi اlaafaaqi ayb marka waxay soo istaageen oo yidhaahdeen waxaaba sameeyey bacdu man yunsab ila اlcilmi yafcaluhu lijahlihi اlmurakabi bay gaadhsiiyeen waa jahli murakkaba in la taabto gabagabadu ma bannaano kitaabka qur-aanka waraaqiisa in candhuufa aad faraha marsatay aad ku rogto waa gaalnimo iyo waa xaaraan bana isu dhex taalla laga fogaado wallahu aclam jasaak allah khayr sheekhana sheekh saailkan wuxuu leeyahay sheekh ridaaca maxaa la ictibaarinayaa nuugma intee la eg ayaa loo baahan yahay qofka weyn iyo ilmaha yarka ama isku midba ridaaca da'diisu cinda jumhuuri ahlicilmi nuugmadu waa wixii laba sano ka yar ilmuhu inuu laba sano ka yar yahay naaska uu nuugo ee caana uu ka jaqo ayay hooyo ku noqonaysaa islaanta caruurteedina waala ugu noqonayaan wadaadkii qabe ee canaha lahaana aabba ugu noqonayaa wadaadka walaalkiina adeer ugu noqonaya wixii nasabe ku sugnaan jiray ridaaca sugahaya waa ilmaha aan laba sano gaadhin laba sana wixii ka yar ah maa duuna alxawlayn laba sana wixii ka yar ama laba sana hataa wixii ka hooseeya ayaa nuugmadu ay wax taraysaa shanna waa inay gaadho shan nuugmo inay isku xigto shardi ma ah inay xidhiidha shardi ma ah shan goor ilmuhu hadduu haweenay noogo laba sanana ka yaryahay ilmaheediibuu noqon wiilkeediibuu noqon caruurteeduna waa walaalihii odaygii qabe waa aabbihii halkaas hawsha ka furmaysa haada waa ra'yi culamo badan ay qabaan annaga shaaficyadaa shanta qabnay inta nagu raacday maalikiyadu iyo xanafiyadu iyo wadaado badanna waxay leeyihiin waa idinka yeelay da'da oo laba sanana wixii ka yar waa idinka yeelay laakiin nuugmadu laba nuugmiya hal nuugmaa ku filan hal mar inuu jaqaa ku filan oo ka dhargo ilmuhu hadduu hal mar haweenay nuugo ama laba goor nuugo caano ku filan uu ka qaado waa ilmaheedii shanta shardiba maaha tobanna iskabadaabay dheheen ruuxa weyn iyo ruuxa yar in la kala qaadana waa madhabka ay culimmadu u badan yihiin nin weyn oo afar sane iyo shan sane iyo toban jir iyo ka weyn hadduu haweenay nuugoo soddon goor uu ka dhargo wax qiimaa ah ma laha cinda jumhuur اlculamaa wax qiimaa ma laha xukum kuma xidhno dad yaroo saxaabada ka mid a iyo taabiciin aan badnayn iyo bacdu اlfuqahaa oo dambeeyey ayagu waxay qabaan ridaacu اlkabiir waa ka ridaaci الsagiir ruuxa weyn nugmadiisu ruuxa yar bay la mid tahay wadaadana waxay ku qaydaan xaaje iyo daruuro oo ibnu taymiye ka mid yahay iyo jamaaca min alfuqahaa ay ka mid yihiin labadaa ra'yi baa jira hadda ka horna meelahayna ku faahfaahinay ruuxa hawshaa marka nuugmadana soomaaliya ma sixi karto waa lagu wareeraaye ha laga gaabsado waxyaaba badan baa ka soo baxa xaqeedii baan la oofinin lagama fiirsado haweenka soomaaliyeed waxaan odhan lahaa ha ka fiirsadeen carruurta guryaha joogtay lagaga tegay ama ay u yimaadeen naaska ay afka dalaq u siin hayaan reemiyigu waxaan u malayn badankood inay isdhaldhaleen baan u malayn reemiyi ninkii soo maray baa garanhaya haddii haweeney ilmo yar ay ka tagto ay ka aroorto ama hawl ay qabsato ta kale irmaan baa nuujinkaa intuu sii jaqaaqleya hooyadii bay ku samaysaa waxaa laga yaaba maalin dhan inay hayso oo intaa shan goor ka badan ay xataa nuujiso waxaa laga yaabaa maalinka in lagaga tago oo sanadkaa gudihiisa toban goor lagaga taga oy nuujiso mana ictibaariyaan waxna kama soo reemiyigu hawshaa way ku aafaysan yihiin reer magaalka labtirkadu ha ka fiirsadeen soomaali nugmadu mama taqaanaba in lagu walaaloobo wadaadkiisha boqolsona waagu hawshaa bilaabay wixii ka raacay ee taxaad ay ku dhigeen waad ogtihiin wallahu aclam jasaak allah khayr khayr eh, saailkan wuxuu leeyahay eh, sheekh salaada markaan xidho ilamaa ay ka dhammaanaysaay xadiisu nafsi ama sheeko ayaa nafteeda ku mashquushaa mid adduunyo iyo mid diineedba ilamaa aan garan waayo salaada maxaan tukaday mise rakaca aan tukaday sheekh marka salaada noocaas ku tukadaay masaxbaa ma ansaxaysaa maxaad se igula naseexayn lahayd barka allah fiik salaadaasi waxaa loo badan yahay inay ansaxday laakiin ajirka aad ka heli baa aad u yar ajirka aad ka heli lagaaga qori baa aad u yar salaada in lagugu dembi dhaafo miisaanka xasanaadka ay kuu gasho aakhare ay wax ku tarto ku badbaado baa la rabaa ajir aad u yar oo intii aad ka xusuusata ah unbaad ka heli amaa faradkeedu iyo waajibkeedu wuu kaa dhici sida loo badan yahay jamaaca qabta salaada nooca ma ansaxaysana way jirtaa oo daahiriya loo tiiriyo marka waxaan ku naseexaynayaa salaadda markaad gashaba meesha aad ku tukanayso ad ku sujuudayso fiiri shaydaankana iska naaro ilaahay ka soo maangal istiftaaxa iyo tawajuha si fiican u soo akhri lana dagaalan naftaadu inaad qalbigaada xaadir ka dhigto isku day marka horena wixii mashaaqisha iyaad ka fikiraysaoo dhanba iska soo xidhxidh iska soo xidhxidh telefoonka iska demi sujuudaada iyo goobtaada wejiga dhigi fiiri ilaahay shaydaan ka magangal naftaada inaad qasabto ood qalbigaada xaadiriso ood joogtaysana isku day ilaahina subxaana wa tacaala markaad salaadaha tukanayso iyo marar kalena in waswaaska uu kaa ilaaliyo iyo shaydaanka khushuuc iyo khuduucna uu ku siiyo qalbigaadana uu ku xasiliyo salaadaha ilaahay ka ilaahay subxaanahu wa tacala dadka muslimiinta o dhan qalbigooda salaadda ku xasiliyo shaydaanka fitnadiisa iyo waswaaskiisana ka qabto wallahu aclam jaak allahu khayr sheekh saa'ilkan isagana wuxuu leeyahay axaadiista ku imaatay salaatu shuquur ah, iska soo gebagabena insha alla axaadiista ku imaatay salaatu sheekh ma sugan tahay se labada rakac ee fajirka ka horeeya hadday iga tagaan raatibadaas bacd alfajr ma soo qalayn karayaa sunnadaa sunatu shuruuq loo yaqaanay dadku u bixiyeen markii intii salaada subax la tukado la wardiyo qoraxdu markay soo dheeraata la tukado way sugan tahay nabiguna waa samayn jire saxaabaduna way samayn jireen hala tukada ha lagu dadaalo waa qiimo badanta waana khayr badanta salaada fajarka ragcataynka ka horeeya hadday tagaan axaadiid laba ah ku timid in la qadaynayo markaad salaadda fajar tukato ee dhammaysato baad tukan kartaa intayna qoraxu soo bixin baad tukan waad la iman dhib ma lah haddii markaas ay dhammaatay oo qoraxdii soo baxda oo duhur horti aad xusuusatana waad soo qadayn kartaa xilli walbaad xusuusato rawaatibta salaadaha raaca fajar iyo cishe iyo maqrib iyo duhur iyo casarba sunnooyinka rawaatibta ah, hadii laga tago ama la xusuusto la hilmaamo waa la soo qadayn karaa dhibna ma laha wallahu aclam jaak اllah khayr khayr اjaزaa su-aasha mar horey baa tacmalana sheekh saalkan wuxuu leeyahay axaadiista sheegaysa qofku markuu suxuuranayo haddii lagu adimay isagoo weelka qacanta ku haya inuu dhammaysan karo waxa uu qaanta ku hayaay sixadeeda ka waran haddayse sugan tafsiirkooda sheekh seed u aragtaa su ma fahmin tafsiirkeesa u aragtaa ma aanan fahmin laakiin xadiidka odhanaya midkiin isagoo raashiimanaya o suxuuranaya haddii lagu aadaamo weelka asaga ha dhammaysto ama yuuse weelka dhigin ilaa uu dantiisa ka bogto uu ka dhargo bimacnaa oo asagu dantiisa oga tago oo aadaanka dartii weelkiisan u tuurin xadiidka anas baa wariya sunanu abu daawuud buu ku yimaadaa iyo meelo kale wadaado badan way sugaan abu xaatim araasina waqfi buu ku cilleeyaa si kastaba noqotay xadiidka inuu sugan yahay wey dadka qaarkii xadiidku wuu ka daadegi la'yahay xataa wadaadihii qaybo qaybo ka mida inuu sugan yahay buu mari la'yahay wuxuu u mari layahay waxaa laga soomaa raashin iyo cunto iyo baad iyo biyaa laga soomaa anoo daliigahaya hilibkii oo suxuurtii wada aadaankii hadduu igay igu yeedho sii wado wadaado maxay tahay ku leeyihiin shareecadu naxariista ilaahay bay ka mid tahay ilaahay naxariistii lufigiisa iyo dhimrintay ka mid tahay wuxuuse ogol yahay wadaadka taa taadiidan wuxuu ogol yahay in uu intuu ishilmaamo waslad hilibba iyo haaf beriis uu ka dhargo kadibna cabitaan uu dalbado uu ka dhargo istakiin isiya uu yidhahdo ilkaha uu feedho hadhow uu yidhahdo waan halmaamay soonka waa jiraa fa inamaa saqaahu allaahu acamah wuu ogeliya midda ayadaa wuxuu le halmaan hadal kuma jiro maxaad naxariista ilaahay ku diiday in adoo dadaalay oo diyaargaroobay inaad suxuurato fajarka ka hor oo soo kacay kadibna wixii intay isdaba meel aan iska dhaagayn lagugu aadaamay addoonka ma khaldamay mise wuu qasda addoon khaldamay wey oo lahaa aad xuuratid intaan waagu baryin laakiin wix intuu ka degdegay oo raashin ka yar daahay islaantina ay ku noqotay marjo ku noqotay iyo suxuurti kala soo daahday ama intuu kullaysanhayayba hawsha ka hallowday gabdhaha yaara weerarine gabdhaha fiifiican bay u badan yihiin idan ninkaa waa dadaalay surmaseegtaa ku dhacday surmaseegtadaasi baa ilaahay subxaana wa tacaala oga naxariista waxaad iska dhamaysa raashinkaadi ninkii halmaame ee ka dhargay hilibka iyo oodkaca ah, istakiinkan soo qaatay iyo kani waa isku meel kanaa weliba cudurdaarka ka mudan ninkan wuxuu bilaabay waxaa la dhammaystir kaana asagoo barqi iyo duhur marahaya ayuu ka dhargay raashin uu ka daacsaday oo eena uu cabay marka labaduu naxariis rabbi weeye labaduu shareecada xukuntay isku meel weeye tafsiir kale ooma baano hadduu xadiidku sugnaado waa inaad saa ugu dhaqanto hadduusan haddaad ka sugnayn iskagaba tag cidna kugu qasbi mayse laakiin waxaa la rabaa markaad leedahay waa daciif inaad xujooyin iyo qawaacidda wax lagu daciifiya aad soo marto marinkii xadiis loo mari jira baan kaa rabnaa anaa diiday caqligaaga ma yeeli karo lagaa dhegaysan maayo mush macquul socon mayse wuxuusan mush macquul ku ahayn baan kaa rabnaa oo cadcad markaan baan kaa hadhaynaa haddii la nin walba wuxuu uu qaadan waaya ha tuuro shareecadoo dhan baa dumi waxaad diidan tahay waa inaad gar iyo xujo ku diiddo wallahu aclam jaak allahu khayr khayr aljaza su-aalihii way dhiman yihin weli waan iska soo gabagabaynaynaa baarka la fi tafsiilka wuxuu ka wadaaba dhici kartuu sheekh irshaad leeyahay weelkii dhulka yaalay iyo kii gacanta lagu hayay waxaa dhici karta inuu u jeedo saa'ilku tafsiilka raashinkii badnaa iyo raashinkii yaraa waxaasu dhan kala qaad mala xadiidku naskiisa wuxuu ahaa idaa samica axadukum unidaa walinaau fii yadihi falaa yadac xataa yaqdiya xaajatahu min aw kama qaala sal lay slam midkiin hadduu aadaanka maqlo asagoo weelka gacanta kula jira ama gacanta ku haya weelka yuusan dhigi aadaankaas waa aadaankii xarimhaya raashinka aadaankii salaada lagu gelahayo wey kii hora sheekh ma aha kaa ma xarimo islaantaad iska barakaysan oo iska cuno midka asaga ah laga hadlaya waa aadaankii dambe ee raashinka xarimhayay weelashuna laba qaybood midna waa la hayaa oo sida shaha iyo biyaha la midna dhulkaa la dhigtaa weelka dhulkaa la dhigtay raashinka iyo bariiska ku jira miyaa la qaataa midka xeedhado kale ee fudhaalka lagu wado ama aadado saanbaa qaadada loogu wadi kii gacanta lagu hayay iyo kii ku hoos yaalla waa isku xugum lakala qaadi maayo wallahu aclam raashinka badan iyo ka yaran lakala qaadi maayo ilaa aad dantaada ka gudatood ka dhergto adaad cir weyn tahayna waad wadi haddaad cir yar tahayna waad wadi jasaak allah khayr su-aalaha weli wey noo siyasiin lakin waa iska dhamaynaya waa soo gebagabayna insha allah su-aasha inoogu dambeysa sheekh saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh sakaatufidriga ma ku bixin karnaa mise waa suuga bay noqon kartaa sonkorta saliidda baastada iyo caanabooraha sakaatufidrigu sheekh ma ku baxaysaa ilmaha laakiin dhiciska ah ma laga bixinaya sakaatufidri dhiciska iyo wixii uura in laga bixiyo way bannaan tahay haddii ciiddu ay soo gaadhay ciiddu habeenkeeda ka horreeyey haduu joogay oo hadda sagaal iy labaatanka ama soddonka oo kale uu joogay ama xun ka soo gaadhay in laga bixiyo way bannaan tahay laakiin waajib ma ah iyo dhicis midna kuma waajibto laakiin waa sunno in laga bixiyo oo bacdu saxaaba samayn jiray waata waa la ogyahay midda ku saabsan suugadda iyo wixii koosaara inaan lagu bixin karin horaan baan ka soo hadlay ku noqod ma laha caanaboodaha i yimid wadaaddaha nagu caanaboodaha waxay dhihi jireen aqidkii lagu bixin jiray bay la yihiin caanihii fadhiga ahaa ama garoorka loo yaqaan ama fadhiga la yidhaahdo reewaamuhu iyo reer kalbayda u yaqaanaan isku meel baa la marin bay dhihi jireen laakiin intaan ka warqabo canabooruhu nafciga waa lagala baxay canabooruhu nafcigii iyo muxuu ahaayey subagii waa laga bixiyey caananliidaha qaybo ka mid ah waxay ku qoran kaamilu dasam wuxuu wataa duxdiisiibuu wataa iyo dufankiisii ka noocaasa waa lagu bixin karaa wallahu aclam sheekh raalihaw su-aal yar oo muhiim oo nin walaal uu leeyahay sheekh la weydiiye aan ka daba tuuro sheekh saaiilkan wuxuu leeyahy sheekh suuqa dhibaataa nagu haysataa dhibaatadaas waxa weeyaan sheekh alaabta orijinaalka loo yaqaano ama kambaniyada saxda ah laga soo gato badeeco markii aad keento badeecadaas nooc ay rabto ha ahaato kaba ama dhar ha ahaadaan oo aad kambani saxa ah aad ka soo gadato dadka suuqa jooga qeybo ka mida ah waxay samaynayaan alaabtii sambalkii aad keentay intay kaa qashaan inay qaadaan isla markaana kambaniye aan alaabtii lahayn ay u geeyaan alaabtii oo feegana ay magaalada marka saa ay ku keenaan sheekh marka arintaa iyadaa maxaad naga odhanaysaa oad noogu naseexaynaysaa hawshaa qaybta hore ku saabsan kambaniyaasha wax laga soo samaysan aduguna aad ka soo samaysatay ninkan dambena uu feegka ka soo samaystay ka hadalkeeda iyo faahfaahinteedu goobtan iyo fadhigan ma qaado ra'yi gooni aanan ka qaba ood ogtihiin badankiin haddana kama hadlahayo qaybta ku saabsan feegga la soo samaystay ninkii soo samaystay waxaa waajib ku ah inuu sheego inuu feeg yahay inuu feeg yahay tayadiisii la dilay maradu tayadeedii la khafiifiyey dawadu tayadeedu ay dhimatay kabuhu ayn sidii orjinka ahayn waa inuu ummadda u sheego hadduusan u sheeginoo saa ku ganacsado waa xaaraan xoolihiisuna waa xaaraan kama xajiyi karo lagama xabaali karo sadaqa kuma bixin karo waa qurb nijaasa wuxuu watoo dhanba hadduusan caddaynin xoolihiisa waa xaaraan sakadooda asagu ma bixin karo waa xoola islaam oo uu soo dhacay weeye oo muslimiinta ka dhacay oo khayaano ku dhisan kama xajiyi karo laga kafin mahayo ma sadaqaysan karo waalid ma cusin karo caruur iyo haween ma siin karo xaaskiisa kama beeli karo waa hadduusan caddaynin hishiga iyo khayaanada amaa hawshii labada kambani kambanigu hawl asaga u xidhan hadday tahay oo kambani islaan uu yahay xugun buu yeelan hadduu kambani gaalo yahay hawshan asaga u xidhnaydna xugun buu yeelan hawlahaasna hadda kuma faahfaahin karo nairobi markan ka tagan faahfaahin doonaa wallahu aclam jasaaka allahu khayr khayr intaas ayay su-aalihii maanta inoogu dhan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala sheekha miisaanka xasanadka sawl saaran annagana allah nagu anfaco wa salaamu ullahi Ehm, su-aalihi haddaad qabtaan mubaashara sheekh kusoo dhawaad inuu leeyahay insha allah taala intaydii waa soo xidhay marka qofkii su-aal mubaashara qaba u weydiin karaa sheekha haye ehm, aaaa oo adoo la soo gala sarwaalku kuu laabanyaa shaarku kuu laabanya waxay la mid tahay maradii lagaa nahyinayay oo lagu diidayay la mid tahay arrintaasna waa la dhacaysaa waxaad ku dheclahay haddii maradaada arrintaasi dharka in la celceliyo marka la eh, tukanayo ama la laabo waxaynu kaga soo hadalnay kitaabkii sifatka ah xadiidkii ahaa nabigu wuxuuna faray inaan maryaha celcelinno ama aan la laabno nabigu noo diiday nagana reebay ha samayninuna yidhi bay culamada muslimiintu laba ra'yi ka qabaan wadaadda waxay leeyihiin sida loo badan yahay ah salaadda gudaheeda waxa la diidan yahay adoo maradii dheer la soo galay salaaddii inaad celceliso gi'i ood khamiiska mar laabato ood macawistii mar kor u qaado ood cumaamadii marna duubto marna celiso taasaa la diidanya fi salaa waana salaada gudaheedu amarku khuseeya iyo nahyu haddii laakiin sarwalka kuu laaban iyo qamiiskii sharku kuu laaban oo meel fiican ku jiro aad soo gasho intaa salaada ku jirtana marada aadan celcelinin waxna aadan la laabin dhib laha yidhaahdeen labadaa ra'yi baa jirta ra'yiga ku qaydaya salaada ayaan anugu arkaa inuu saxan yahay haddaadan horaan soo lalaabatay dhib ma laha laakiin salaada dhexdeeda inaad marada ku lalaabto oo qamiiska ku jebiso ama saloolka ku jebiso ama shaarhka aad laabto markaasaan la ogolayn laakiin haddaad horaan issoo yaryaraysay adugu oo issoo gagaabisay dhib furfur ku dhihi mayno wadaadda isagu jira waa la furfuri oo aduu taagan kaa furi oo sharkii sii dayn oo sarwaalkii sii dayn hawshaasi waa laga quruxsan yahay haduu wadaadku wixii soo laabtay salaada dhexdeedna uusan ku gadaama dhammanaynin faraha laga qaado wallahu aclam cabdiqani far baad taagaysay tii hore waa dhamaysato maaha marxaba sheekh marxaba adaa u dambeeya waa wakhtiga baa dhammaaday baa la yidhi saa'ilku wuxuu leeyahay baabuurta waaweyn baan ku shaqaystaa baabuurkiibaa meel laga soo raray wixii la soo saaray konteynaradii iyo wixii la soo saaray iyo xamuulkii yaa khamra lagu dhaxarka aanan ogeyn aniguna aanan ka warqabin mulkiilaha ah lacagtii kirada ahayd maxaan ku samaynhayaa annaga shaaficida waxaan leenahay qowlaa tafriiq isafqa hantidii aad soo qaaday baad fiirinaysaa xamuulka iyo gareedyada khamradu intay dhan tahay boqolkiiba toban miyay kirada kaga aadi boqolkiiba labaatan miyay kaga aadi boqolkiiba soddon miyay kaga aadi lacagtii baad qaybin qaybna waxaad ka dhigi lacagta khamrada lagu soo qaaday qaybna xalaashaadii aad ku soo qaadatay dharka iyo saliidihi iyo maacuuntii kale laguu soo raybaad ka dhigi waad ku fiirinaysa intay la eg tahay marka xamrada gooni loo dhigo iyo alaabta kale xalaasheed gooni loo dhigo intay isu eg yihiin boqolkiiba toban boqolkiiba saddex boqolkiiba afar nisbada ku aadan barsentejka ku aadan khamrada baad iska celin oo sadaqayn muslimiinta iyo masaakiinta iyo danaha guud baad ku bixin adubaad isdhaafin ubadkaana siin maysid waalidna siin maysid xaaskaana ku masruuf adna isticmaali maysid masaakiinta kale kaga bixin wixii kale ee ku soo aaday xoolihii xalaasha waa ku xalaal wallah aclam baarak allah fiik